salaam waa nebigi soo marnay inay dibigii caabudeen kabacdi markay toobad keeneen ayaa nabiyullaahi muusa waxa uu doortay toddobaatan nin oo ka mid a reer bani israa'iil ayuu waxa weeye ka soocay reer bani israa'iil marka ayuu waxa weeye wuxuu aaday dhuuru sina meesha ilaahay kula ballamay inuu waxa weeye halkaa ay toobad keenaan oo waxa weeye cududaar sameeyaan ilaahay marka waxa uu yidhi falama akhadathum alrajfa markay qabsatay maaragtay gariirkii oo ay maaragtay la suuxiyey oo ay dhaceen ayaa maaragtay nabiyullaahi muuse hadle wuxuu yidhi qaala rabbi low shi'ta halagtahu min qabl o iyaay aniga iyo iyagaba horey baad noo halaagi lahayd haddii aad rabtid atuhlikunaa bima facala asufahaau mina wa kuwii safahada ahaa aan waxba kala garanaynin uu yidhi maaragtay ilaahay aan aragno ilaahuma sababtaasaa noo halaagaysaa in hiya ilaa fitnatuka tudilu biha man tashaa wa tahdi man tashaa ay macnaha waa imtixaan fitnatuka waxaa laga wadaa sida inoo imaan doonta ay imtixaanuka waikhtibaaruka waa imtixaan aad maaragtay adigu ku imtixaantid addoommadaada oo markaa waxa weye aad qaarna ku dhumisid qaarna waxa weye aad ku hanuunisid ay maaragtay tudilu biha man tashaa qofkii xaqa raaci waaya uu ku dhumayo aad ku dhumisid kii waxa weye hanuun aan la maagtayna waxa weye markaa uu ku hanuunayo anta waliyuna buu yidhi fakfir lanaa warxamnaa wa anta khayru lgaafiriin ilaahu adiga ayaa weli noo ah noo dembi dhaaf oo noo naxariiso ayuu maaragtay nabiyullaahi muusa ilaahay buu beriyey wuxuu yidhi markaa waktub lanaa fi hadihi dunya xasanatan wa fi lakhirati ina hudna ilayk ilaahu adduunkaana wanaagna sii aakhirana waa kuu soo noqonaynaa waa kuu toobad keenaynaa qowlka cabdullahi ibni cabaas iyo ku fasireenna waa inoo imaanaya insha allahu tabaaraka wa tacaala markaasaa ilaahay waxa uu yidhi qaala cadaabii usiibu bihi man ashaa marka hadhow marka intaa dambe gadaal baynu ka sharaxaynaa oo jawaabta ilaahay uu bixiyey qaala ibnu katiir raximahullah waxa uu leeyahay dakara sudiyu imaamu sudi iyo ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaas iyo kayrkoodba waxa ay sheegeen buu yidhi ana haaulaai sabciin toddobaatankaa nin kaanuu culamaaa bani israa'iil nimankii culummadii reer bani israa'iil ayay ahaayeen buu yidhi oo nabiyullaahi muusa uu doortay ikhyaartii ugu fiicnayd wakhtaara buu yidhi ilaahay macnaha raggii ugu fiicnaa buu ka doortay oo waxa uu reer bani israa'iil ka kaxaystay waxaa ku jiray buu yidhi nabiyullahi muusa iyo haaruun yuushac nabiyullahi yuushac oo inoo imaan doona nin kale oo la yidhaahdo naadaabu ayaa ku jiray buu yidhi wa abiihu labadaa nin marka magacyahooda waa reer bani israa'iil magacyahoodii waa min culamaa'i banaa israa'iil baa laleeyahay laakin ma garanayna allahu aclam maaragtay wax adilaha ku sugnaatay laakiin aqwaasha culimadun ba waxay leeyihiin labadaa ninna way ka mid ahaayeen ba leyihi nabiyullahi muusa ay ayaa kaxeeyey oo israaceen sababtay u socdeen marka maxay ahayd toddobaatankaa nin liyactadiruu can bani israa'iila fi cibaadati man cabada minhum alcijla waxay u socdeen inay ilaahay culudaar u sameeyaan oo ay maaragtay ilaahay uga culudaartaan dadkii caabuday dibiga oo waxa weye aan waxba kala ogeyn khaladkii ay galeen ilaahay waa ka toobad keennay waana laynay oo toobadii waa yeelnay marka wuxuu yidhi ibnu kathiir waxaa la amray buu yidhi inay isdiyaariyaan oo waxa weye ay isdaahiriyaan oo soo qubaystaan oo waxa weye catar iyo si soo marmariyaan falama dahabuu macahu markay nabiyullaahi muusa raaceen waqtarabuu min aljabal ay duuru sina markii loo soo dhowaaday oo waxa weeye nuur uu ka baxayo oo waxa weye maaragtay daruuri dul taagan tahay iyo waxa weeye tiirar maaragtay nuur meeshii ka baxayo ayaa nabiyullahi muusa buurtii fuulay ilaahay baa la hadlay nabiyullahi muusa waa loo waxyooday leannahu nabiyullahi muusa ilaahay toos buu la hadlayey oo waxa weeye maba loo soo diraynin waxa weeye malag gaarsiiyey warka markaasay waxay leeyihiin halkaa markuu marka arkay ayay waxay leeyihin culummadu marka markuu nabiyullahi muusa la hadlayay ilaahay ayaa qaarka way maqleen ba leyii oo waxa weeye hadalki ilaahay ayay maqleen ayay leeyihiin laakiin ibnu kathiir kalaamkaa waa radiyey oo wuxuu leeyahay eh, kalaamkan reer bani israa'iil baa sheegatay inay yidhaahdeen toddobaatankii nin waa maqleen kalaamkii ilaahay oo toos bay u maqleen arrintaa marka waxay deliishadeen qaar culummada ka midana waa waafaqeen oo waxay yidhaahdeen waa suurtagal inay maqleen laakiin qowlka ay deliishadeen oo bacd almufasiriin ayaa waxay ku fasireen buu yidhi qawluhu tacaala fii suurati albaqara afatadmacuuna an yu'minuu lakum waqad kana fariiqu minhum yasmacuuna kalaama allah uma yuxarifunahu min bacdi ma caqiluuh wa hum yaclamuun aayaddaa marka waxaa ku jirta ma waxaad masalan e, nebigaa lala hadlayay iyo saxaabada iyo dadka muslimiinta ah ma waxaad daraynaysaan oo doonaysaan maaragtay aad rajo ka qabtaan inay ida warkiina yeelaan oo waxa weye diintan ay rumeeyaan iyagooba qeyb ka mida ah waqad kana fariiqu minhum fariiqa marka qeybtaasay waxay ku fasireen toddobaatankaa nin yasmacuuna maqlayay kalaam allah kalaamka ilahay bay maqleen uma yuxarifuunahu markaasay haddana bedeleen oo diideen oo waxa weeye eh, ka tageen inay ku camal falaan haddaba marka kalaamkaani wuxuu leyahay ibn kahiir raximahullah arrintaasi saxiix ma qowlkaana lama oran karo toddobaatanka weye waayo sababtu waxa weeye kalaamka ilaahay wuxuu maqli karaa qofku isagoo nebigu u sheegay oo waxa weeye ama eh, rasuul u dhexeeyey ama waxa weye maaragtay waasida ayuu ku maqli karaa ama iyadoo la akrinayu maqli karaa kama qaala tacaala fi suurati tawba nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la hadlayey oo lagu soo dejiyey wa in axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah haddii maaragtay mid mushriga ah uu magangelyo ku weydiisto oo kusoo raaco magangeli baa leeyihi ilaa uu ka maqla kalaamka ilaahay marka ma ilaahay ba u waxyoonaya mushrigan waa maya eyuu ka maqlayaa marka xataa yasmaca kalaam allah ay min nabiyi sala allahu calayh wasalam ilaa uu nebiga ka maqlo oo kalaamka ilaahay la akrinayo uu maqlo marka sidaa daraaddeed ayuu wuxuu leyahy ibnu kathiir raximahullah toddobaatankaa nin kuma cadda aayaddan inay maqleen kalaamka ilaahay laakiin nebiyullahi muuse ayaa soo gaarsiiyey oo waxa weeye u sheegay wixii ilaahay yidhi saas ayaana maaragtay ay maaragtay ku haboon tahay oo waxa weeye daahirka aayadaha iyo sida maaragtay waxyigu weligiiba ahaa ilaa in la helo aayad ama xadiis caddaynaya inay maqleen mooye looma sugi karo inay maqleen wuxuu kaloo radiyey ibnu kathiir halkan raximahullah wuxuu yidhi wazacamuu aydan ay alyahuud waxay sheegteen reer bani israa'iil toddobaatankaa nin toddobaatankii qof oo nabiyullahi muusa uu doortay inay ilaahay arkeen wa haadaa khaladun minhum waa arrin aad iyo aad u khalada oo ma ay arag ilaahay leannahu waxa weeye nabiyullahi muusa ba arki waayey oo waxa weeye u adkaysan waayey buurtii baa u adkaysan weyday see bay u arkayaan marka iyagooba suuxayba mar alla markay su-aashiiba weydiiyeen oo yidhahdeen ilaahay aan aragno waaba kuwii suuxay mar alla markay m eh, arrintaas ay yidhaahdeen kama bayana allahu subxaanahu watacala fi qowlihi tacaala waid qultum ya muusa lan nu'mina laka xataa nara allaha jahratan faakhadatkm asaaciqatu wa antum tanduruun mar alla markay weydiiyeen oo yidhahdeen muuse waxaanu rabnaa inaanu ilaahay aragno jahratan ay cayaanan toos inaan u aragno oo waxa weye adiga kalaamkan aad nooga keenaysid intaa iska daysid aan horta ilaahay aragna bay yidhahdeen mar alla markay saa yidhaahdeen marka oo arrintaa la yimaadeen ayaa maaragtay suuxeen oo waxa weye ay daateen marka fa akhadatkum asaaciqatu wa antum tanduruun saaciqa ay macnaha gariirkii iyo biriqdii weyneyd baa qabsatay markaasay dhulka ku wada dhaceen uma bacatnaakum min bacdi mawtikum lacallakum tashkuruun haddana ilaahay wuxuu yidhi waan ida soo saarnay markaad dhimateen baan ida soo noolaynay si aad ilaahay ugu shukri noqdaan wa qaala haahunaa aayaddaana ilahay waxa uu ku yidhi falama akhadathm alrajfatu qaala rabbi low shi'ta ahlagtahum marka markii hore su-aasha iyagaa weydiiyey arrintu waxay isuu xiran tahay nabiyullahi muusa markuu toddobaatankii nin soo kaxeeyey oo buurtii duursiina la yimid oo nabiyullahi muusa ilaahay ay la hadlay oo waxa weeye ilaahay u waxyooday ayay dadkaani waxay dalbadeen oo waxay yidhahdeen muusow ilaahay natus tus aan aragni adiga ilaahan kula soo hadlaya oo waxa inagaan na ujeedin natus markaasay waxa weye mar alle markay su-aashaa weydiiyeen ayaa gariirkii qabsaday iyagana oo dhulka la wada dhigo ay suuxeen oo dhinteen markaasuu nabiyullahi muusa ilaahay beriyey keligii baa meeshii soo haray oo waxa weye ilaahay buu beriyey markaasu wuxuu yidhi ilaahayow maaragtay haddaad doontid horey baad noo halaagi lahayd annaga oo dhan kuwan sufahada warkoodaa noo qabanin oo waxa weye arrintan ilaahaw rabbi o maaragtay no dadkaan soo noolaysi w ama qawluhu tacaala in hiya ilaa fitnatuka ay macnaha wuxuu leyahy ibnu katiir waxa weye ay ikhtibaaruka waibtilaa'uka waimtixaanuka kama qaala cabdullahi ibnu cabaas wa saciid ibnu jubayr ay macnaha fitna asalkeedu fitna waxaa loo isticmaalaa waa waxa imtixaankaa haddii lagu imtixaano waa lagu fidneeyey oo arrintaada ayaa la imtixaanay wey marka rag badan baa saa ku fasiray cabdullahi ibnu cabaas iyo saciid ibnu jubayr iyo abulcaaliya iyo rabiic ibnu anas iyo rag badan baa saa ku fasira waxay idhahdeen ay macnaha waa fitnatuka culamaau salaf saasay ku fasireen way haddaba markaa markay saa dhacday marka ay macnaha waxaa laga wadaa fitnatuka adiga waxaad qadartay weyo qadar rabbi bay arrintan ku dhacday oo waxa weye maaragtay si kala kuma timaadeen adigaa imtixaanay dadkan oo hadalkan waa waxaad adigu qadartay leanna wax walba qadar rabbi bay ku socdaan siduu maaragtay nabiyullaahi haaruun u yidhi ya qwmi inama futintum bi macnaha waa la idin imtixaamay wey walihada qaala tacaala qaala musa calayhi salaam tudilu biha man tashaau wa tahdi man tashaa qofkaad rabtidna waad ku dhumisaa kaad rabtidna hadde waxa weye qofku marka la imtixaamo ama wuu dhumin oo wuu khaldamin ama wuu sixin haddii marka ilaahay qofka uu khayr la maagay dariiqa xaqaa buu ku toosinaya haddii uu khayr daro la maagayna khaladkiibuu ku dhacaya markaasuu halaagsamaya nabiy llahi muusa markaasuu ilaahigii subxaana qaadirkaa ayuu bariyey oo waxa weeye waxa uu yidhi wt wuxuu yidhi anta anta waliyuna adiga ayaa weli noo ah fakfir lana warxamna waanta khayru lgaafiriin waktub lana fi hadihi dunya xasanatan wa fi laakhirati ina hudna ilayk ay macnaha markuu ilaahay baryey oo yidhi ilaah noo dembi dhaaf adduunkaana wanaagna si aakhirana adaan kuusoo noqonaynaa hudnaa ilayka ay tubna ilayka warajacna macnaha adiga ayaan kuusoo soo noqonaynaa oo xaggaagaan usoo noqonaynaa kuu toobad keenaynaa kuna soo noqonayna wey saas ayuu ku fasiraya cabdullahi ibnu cabaas iyo saciid ibnu jubayr iyo maaragtay ibrahim itaymi iyo imaam adaxaaq iyo sudu iyo qataate iyo culimo badan ayaa saa ku fasiraya kelimatu hudna ilayka ay macnaha tubna ilayka warajacnaak inaan kuusoo noqonay noqonnay ayuu maaragtay noqonaysa ilaahay marka nabiyullahi muusa markuu saa u bariyey ayaa ilaahay u jawaabo waxa uu yidhi ilahay waxa uu yidhi cadaabii usiibu bihi man ashaau ay qaala tacaala cadaabii usiib usiibu bihi man ashaa aniga cadaabkayga qofkaan doonana waan cadaabin oo waxa weye mashiicadayday ku xiran tahay ay maanaa ucadibu man man shi'tu bima ashaa qof alla qofkii aan doono waan cadaabin kaan doonana waa u naxariisan laakiin wa raxmatii wasicat kula shay naxariistayda iyo raxmadayda ayaa wax walba ka weyn oo wax walba maaragtay ka ballaaran wey kamaa habata fi saxiixayni imaam bukhaari iyo muslim say wariyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ina allaha allahigi subxaan qaadirka ilaahay lamaa faraqa markii uu dhammaystiray min min khalqi asamaawaati waalardi samaawaadka abuurkoodii iyo dhulka abuurkoodii markuu dhammaystiray ayuu kataba kitaaban kitaab buu qoray oo ilaahay uu qoray fa huwa mawduucun waxa uu yaalaa cinda fawqi alcarshi wuxuu yaalaa e, cindahu fa huwa mawduucun cindahu ilahay agtiisuu yaallaa fawqa alcarshi kitaabkaas rabbigii subxaan qaadirka ayuu agtiisa yaallaa qofna lama siinin halkaasuu yaallaa maxaa ku qoran marka kitaabka nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu salaam waxaa ku qoran ilaahay inuu yidhi ina raxmatii raxmadayda iyo naxariistaydu taglibu gadabii waxa ay ka gaalib noqonaysaa caradayda macnaha inta aan naxariisanayo iyo caradayda haddii ilaahay uu caroodo hadee wa waa la cadaabaya qofkii loo carooday laakiin ilaahay naxariistiisaa fara badanoo in badan buu dadka u naxariisanayaa markaase waxa weeye ilaahay cafiyaya oo ka toobad aqbalaya oo u dembi dhaafaya intaa iyagoo dunuubtii aynu gelayno ayaa haddana ilaahay inoo naxariisanaya intaa imaam albukhaari iyo muslim ayaa wariyey xadiidka oo waxa weeye waa xadiis saxiixa haddana qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi marka fasaaktubuha liladiina yataquuna wa yu'tuuna azakaata waladiina hum biaayaatina yu'minuun markuu yidhi ilaahay wa raxmatii wasicat kula shay yaa naxariistii ilahay marka helaya oo wanaaggii helaya kuwa ilaahay ka baqay oo zakada bixiyey oo soonkii salaadii la yimid oo ilahay ka cabsaday oo waxa weye aayaadka ilaahay rumaynaya ayaa waxa weeye helaya naxariistii ilahay iyo raxmadda ilaahay sifaat buu marka ilaahay u sheegay kuwa aladiina ytabicuuna arasuula annabiya alumiy aladi yajiduunahu maktuuban cindahum fi ltawraati walinjiil nabiyullahi muusa baa loo waxay leeyahay waxaa wanaagayga helaya iyo naxariistayda iyo waxa weeye raxmadayda kuwa raaci doona nebiga imaan doona oo ummiga nebi maxamed ba calayhi salatu salaam loola jeedaa alumiyi waxaa la yidhahda aladi laa yaktuba walaa yaqra laa yaqra walaa yaktub kan aan waxna qorin waxna akriyin ayaa la yidhahdaa ummi oo macnaha weligii aan wax qorin marka ilaahay waxa uu yidhi kuwa raacaya nebigaa ummigaa oo waxa weeye aan waxna qorin waxna akriin ay oo ka helayaan oo ku qoran nebigaas maaragtay tawraat iyo injiilba kuwaas ayaan maaragtay wanaagayga heli doona oo naxariista aan siinaya qof walba oo ilaahay ka cabsaday oo dariiqi xaq ahaa maray oo nebi maxamed raacay ayaa bishaaradaas waxa weeye la kulmaya ya'muruhum bilmacruufi wayanhaahum cani lmunkar waa sifaatkii nebi maxamed uu lahaa weye wanaaggii ayuu dadka amraya xumaantuu ka nahyinaya wa yuxilu lahum alطayibaat wax walba oo xalaala ayuu u xalaalaynayaa wa yuxarimu calayhim alkhabaa'id wax walba oo khabiisa oo xunna waa ka xarimaya aayaddan waa qaacido weeye loo qaato wax walba oo qofka dhibaato u keenaya oo xun waxa weye waa xaaraam weye wax walba oo wanaagsanna oo dayibana waxa weye waa xalaal marka halkaa aayaddaasaa laga garanaya jaadka iyo sigaarka iyo kulli inay xaaraam yihiin leanna waa khabiid qofkii dhibaya oo dhibaato u geysanaya waay aayaddaa marka ilaahay markuu saa uga hadlay ayuu wuxuu sheegay haddana sifaadka ay leeyihiin oo waxa uu yidhi wayadacu canhum israhum walaglaal alatii kanat calayhim waxyaalihii hore oo waxa weeye dhibaatada ahaa oo waxa weeye xukumkii lagu adkeeyey maadaama ay dhib badnaayeen reer bani israa'iil waxyaalihii lagu adadkeeyey buu ka fududaynaya ummadda oo waxa weeye diin sahlan oo yusra ayuu la imaanaya marka ilahi waxau yidhi marka faaladiina aamanuu bihi wacazaruuhu wanasaruuhu watabacuu nuur aladi unzila macahu ulaa'ika hum lmuflixuun kuwa raacay oo u gargaaray oo waxa weye u hiiliyey oo sharfay kuwa ayaa wanaagga gaaraya oo waxa weye kuwaasaa liibaanaya oo waxa weye liibaan oo dhan la kulmaya marka waxa weeye nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam sifaadkiisii weeye oo waxa weeye qof alla qofkii nebiga rumeeya oo raaca oo dariiqiisii mara wanaaggaasu la kulmaya haddaba halkaa qodobkaa waxaa inooga caddaaday reer bani israa'iil ilaahay markay weydiisteen nebi nebi muuse markay weydiiyeen inuu ilaahay tuso oo ay arkaan ayaa la suuxiyey oo dhulka la dhigay kabacdina ilaahay waa maaragtay soo nooleeyey iyadoo markaa maaragtay nabiyullaahi muuse ducadiisii iyo wanaagga ilaahay uu baryey ilaahay ka aqbalay qodobka toddobaad baan usoo gudbaynaa wuxuu odhanayaa dikru bacdi ma warada fi munaajaati muusa lirabbihi tacaala nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu ilaahay la hadlayey oo waxa weeye buurteed uu rasiina uu maaragtay tegey oo waxa weeye reer bani israa'iil toddobaatankii ayna maqlaynin bal waxyaalo waxaa jira la yidhi nabiyullaahi muusa baa ilaahay weydiiyey oo waxa weeye ay axaadiid iyo ku sugnaatay aqwaal alculamaa ayaa qayb ka soo qaadanayna oo ibnu kathiir uu maaragtay aad u u sharaxay bal inta maaragtay sixa loo helay ayaan kasoo qaadanayna qaala ibnu kathiir wuxuu yihi raximahullah wa dakara kathiiru min annaasi ma kana min munaajaati muusa calayhi salaam wax badan bay horta sheegeen bu yidhi dadku oo waxa weye kamid ahayd waxyaalihii nabiyullaahi muusa ilaahay uu kula faqay oo halkaa waxa weeye markuu ilaahay la kulmayey waxyaale aad u fara badan oo aan asal lahayn oo deliil loo haynin ayay wada keeneen bal waxaan sheegaynaa buu yidhi waxyaalaha ku sugnaaday adilada iyo wixii aqwaalulculamaa oo waxa weye salafu saalix laga laga dhaxlay ayaan sheegayna bal waxaan ugu hormarinaynaa marka ibnu jariir itabari kalaam uu wariyey oo aad u dheer oo uu ka warinaya qataata imaamu katati uu ka werinayo ayaa wuxuu leeyahy nabiyullahi muusa marka kalaamkaani waa mawquuf katata katatana waa taabici weeye ee ma aha xadiis maaha qowl saxaabina maaha laakiin alfaadiisa oo dhan aayado qur'aana iyo waxay wada waafaqaysaa iyo axaadiis kalaamku mw mawquufba ha ahaado uu maarata ku kooban yahay katatana waa min almufasiriin wey waxa uu yidhi nebiyullaahi muusa ayaa wuxuu ilaahay ku yidhi ilaahayow waxaan helayaa maaragtay tawraad waxa ku qoran waan helayaa oo leanna ilaahay waatuu tawraad ugu soo qoray gacantiisa oo la siiyey waxaan helay buu yidhi inay ku qoran tahay ummad khay hiya khayru ummatin ukhrijat linnaas ummad ugu khayr badan ummadaha oo wanaagga dadka amraya xumaantana ka nahyinaya ilaahayo ummadayda ka dhig markaasa ilaahay wuxuu yidhi tilka ummatu axmed waa ummadda axmed weye ee nebi maxamed baa loo jeedaa calayhi salaatu wasalaam ayaa loo jeeda tilka ummatu axmeda nabiyullahi maarata axmed waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaasu haddana wuxuu yidhi waxaan helayaa tawraad inay ku qoran tahay alwaaxdii inay yihiin ummadda dadka ugu dambeeya haddana iyagu jannada ugu horgelaya waana axaadiis baa ku sugnaatay nebigu inuu yidhi waxaa nahay ummaddii dadka ugu dambeysay maaragtay jannadana annagaa ugu horgelayna hadhow markaasuu waxa uu yihi muusa calayhi salaam ilaahay ummadayda ka dhig markaasuu nebigu ilaahay waxa uu yidhi tilka ummatu axmed ummadii axmed weeye oo nebi maxamed aakhiru zamaanka markaasuu wuxuu yidhi haddana ilaahay waxaan helayaa inay eh, ummaddaasi anaajiluhum fii suduurihim ay macnaha kutubuhum kitaabkooda qur-aanka uu lagu soo dejiyo inay xifdinayaan oo waxa weeye ay qalbigooda ku xifdiyayaan oo laabtooda ku wataan oo qofkii xaafid uu iska yahay ummadihii horena ma jiri jirin ba la yidhi oo ma ay xifdihi jirin oo tawraad hadda inay kitaabka ka akriyaan maahe wax xifdisanaa lama hayn ba layidhi oo waxa weye ummadihii hore ma ay awood uma lahayn inay kalaamka ilaahay xifdiyaan laakiin ummaddan ilaahay awood wuxuu u siiyey inay xifdiyaan oo waxa weeye ay kitaabkii qur-aanka intay xifdiyaan uu qofkii maaragtay uu xifdisan yahay ilaahay ummadayda ka dhig buy markaasuu ilaahay waxa uu yidhi tilka ummatu axmed waa ummaddii axmed weye taas ayuu yidhi markaa markaasuu haddana waxa uu yidhi ilaahayo waxaan helayaa inay maaragtay rumaynayaan kutubtii ugu horreysay iyo kutubtii ugu dambeysayba oo waxa weye ummad iimaankoodu fiican yahay inuu yahay inay la dagaalamayaan oo dagaal badan ay gelayaan ilaa ay la dagaalamaan masiixu dajaal alacwar ugu dambeeya ilaahay ummadayda ka dhig markaasuu ilahay waxau yidhi tilka ummatu axmed waa ummadda axmed wey macnaha ummatu islaam ummadda nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam markaasu haddana wuxuu yidhi ilaahayo waxaan helayaa ummaddaasi inay maaragtay yihiin wuxuu yidhi waxaan helayaa ummaddaasi macnaha ummatun maaragtay sadaqaatuhum oo macnaha waxyaalaha sadaqada ah ummadihii hore xaaraan bay ka ahayd macnaha waxyaalaha sadaqadaa in laga qaadayo kooda haniga ah lana siinayo oo uu cunayo kooda faqiirka ah ummadihii horena waxa weeye sadaqadu xaaraan bay ka ahayd oo dab baa imaan jira oo gubi jiray ummaddaana waa loo xalaaleeyey markaas wuxuu ilaah ummaddeeda ka dhig markaasu waxa uu yidhi ilaahay maya til tilka ummatu axmed ummadda axmed weeye ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaasu haddana wuxuu yidhi ilaahayo waxaan helayaa oo maaragtay tawraad ku qoran oo alwaaxdii ku qoran inay ummaddaasi kii waxa weeye ku hamiya xasano inuu sameeyiyo wanaag haddii uu sameeyo in toban jeer loo laba jibaarayo hadduuna samaynna in waxa weeye wanaag loo qorayo haddii uu maaragtay xumaan sameeyana hal mid in loo qorayo markaasu wuxuu ilaah ummadayda ka dhig markaasu wuxuu yidhi tilka ummatu axmed marka kulli alfaadaani axaadiis iyo aayado baa ku wada sugnaaday inay ummaddan sifaadkeeda ay tahay arrintaa oo ilaahay ummadda nebi maxamed uu siiyey markaasu waxa uu yidhi haddana waxaan helayaa inay yihiin ummad shafaaco qaadaysa oo waxa weeye nebigoodu shafaaco qaadayo oo wanaaggaa la kulmaya ilaah ummadayda ka dhig markaasu wuxuu yihi tilka ummatu axmed marka wuxuu leeyahay qataata raximahullah waxaa naloo sheegay buu yidhi markaa oo ay soo guurinayaan mu'arikhiintu dadka taariikhda qora inuu leeyahay nabiyullaahi muusa marka intaa looshay ayuu wuxuu yidhi ilaahayo waxaad iga dhigtaa ummadda ummadda axmed ana iga mid dhig marka intaasoo wanaagaba hadday helayaan anna ilaah ummadooda ummaddaa igu dar oo waxa weeye ilaah ummaddaa iga mid dhig haddaba marka kalaamkaa waa mawquuf sida maaragtay ay ku keeneen ibnu jariir iyo fi tafsiirihi mujalada lixaad iyo waxa weye maaragtay ibnu katiir iyo laakiin alfaaddiisu wuxuu wada waafaqayaa alfaad maaragtay aayado iyo axaadiis buu waafaqaya waxaa kaloo la weriyey imaamu shacbi waxau yidhi can almugiirati bni shucba ayaan waxaan ka maqlay waa saxaabi weyn shacbina waa taabici waxaan ka maqlay buu yidhi almugiirati bni shucba odhanaya can nebi sal ly slam nebiga ka warinaya sa'ala muusa rabbahu nabiyullahi muuse ayaa ila allah wuxuu weydiiyey rabbigiisi wuxuu weydiiyey ma adnaa ahli ljannati manzila qofka jannada ugu yar booska ugu yar ka gelaya ilaahay waa qofkee macnaha dadku markay jannada galaan qofkee ugu boos yar oo qofka ugu booska yar waa kuma ilaahay baa markaa waxa uu yidhi huwa rajulun yajii'u bacda ma udkila ahlu ljannati aljanna waxa weeye nin la imaanaya marka ugu dambaysa waa qofka dadka ugu dambeeya wuxuu imaanayaa oo naarta laga soo saarayaa sida axaadiis kale caddaysay markii dadku jannadii ay galaan oo qof walba booskiisii galo ayaa ninkan jannada laga soo saaraya oo ilaahay maaragtay u naxariisanaya markaasaa waxa la leeyahy or jannada gal markaasu wuxuu leeyahy ilaahayow see baan u galaa kay waqad nazala annaasu manaazilahum iyadoo dadkii ay qof walba booskiisii degay jannadii waa buuxsantay xaggee baa ka galaa markaasaa ilaahay waxa uu ku leeyahay atarda ma raalli ma ka noqonaysaa an yakuna laka mithlu inaad heshid oo yeelatid wax la mida mulki melekin min muluki dunya macnaha boqor boqortooyadii adduunka ka mida boqoradii adduunka aad joogtay mid ka mida mulkigii uu haystay dowladdii dhammeedee uu haystay wax alla wixii uu haystay in lagu siiya raalli ma ka noqonaysaa markaasuu ilahay raditu rabbi ha raalli baan ka ah markaasaa ilahay wuxuu odhanayaa laka daalika waxaad leedahay boqortooyadaas oo kale wa mithluhu iyo laba jeeroo lagu laba jibaaray wa mithluhu saddex lagu laba jibaaray wa mithluhu afar lagu laba jibaaray wa mithluhu shan lagu laba jibaaray shan jeer markii loo laba jibaaray matalan waa qofku boqortooyinkii uu yiqiinay maanta caalamka boqortooye dhan oo jirta dowlad dhan oo waxeedii o dhan haysata ayaa shan jeer lagu laban laabaya markaasu wuxuu yidhi midii shanaad markuu ilaah yidhi wuxuu yidhi raditu raditu buu yidhi ninkii ilaahay oo raalli baa noqday markaasa ilaahay waxa uu leeyahay haadaa laka wa cashratu amhaalihi taasaad leedahay toban jeerna lagu laba jabaaray walaka mashtahat nafsuka waladat bihi caynuka waxaad leedahay wax alla wixii naftaada ku soo dhaca iyo wax alla wixii ishaada ku qabowsanayso ayaad leedahay jannada gal marka marka leannahu ilaahiga subxaana qaadirka ahaa isagu wuxuu fiirinayaa dad badan baa jannadii kaaga hormaray laakiin ilaahay wax walba wuxuu oranayaa kun fa yakun oo ilaahay agtiisa waxba waxa weeye kuma yaraadaan waxna kama baaba'aan nabiyullaahi muusa baa markaa wuxuu markuu yaabay oo ninkii jannada ugu dambeeyey hadduu intaa helay ilaahay buu yidhi ninka ugu sarreeya marka booska ugu sarreeya gelaya fa aclaahu manzila see bay noqonaysaa arrintiisu markaasuu ilaahay waxa uu yidhi ulaa'ika aladiina kuwaasi waxa weeye kuwii anigu aniga subxaana qaadirkaa gacanteed harastu karaamatahum biyadii gacantayda ayaan waxa weye wixii aan ku karaamayn lahaa aan ku beeray oo wakhatamtu calayha markaasaan xiray oo waxa weye cid arkaysa ma jirto falam tara caynun walaa tasmacu udunun walam y walam yakhdur calaa qalbi bashar macnaha kuwaasi waxayba leeyihiin boqortooye adduun iyo waxaasoo dhan qaymo male kuwaasi waxay leeyihiin waxaan weligood qof arag oo weligii qof maqal oo weligii qof qalbigiisa kusoo dhicin tasawur marka samee adiga adduunka maxaad sawiran kartaa oo qalbigaaga kusoo dhici kara waxaasoo dhan wax ka sarreeya ayaa waxa weye ilahay u ballan qaaday kuwa kama qaala tacaala fi eh, fi suurati sajda falaa taclamu nafsun ma ukfiya lahum min qurati acyunin jazaan bima kaanuu yacmaluun sida ilahayba aayaddaas uu inoogu caddeeyey macnaha qof og ma jiro dadka wanaagsan oo ilaahay ka baqaya waxa ilaahay u diyaariyey xadiiska imaamu muslim iyo imaamu tirmidi ayaa wariyey waa xadiis saxiixa ah. wa can abi hurayrata radi allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi nebiga calayhi salatu salaam baa wuxuu yidhi sa'ala muusa rabbahu an caza eh, wajalla can sitti khisaalin nebiyullaahi eh, muusa ayaa ilaahay wuxuu weydiiyey lix arrimood lix arrimood ayuu weydiiyey kaana yadunu annahaa lahu khaalisatan lixdaa wuxuu u malaynayay inay isagu u ay gaar u tahay oo macnaha lix arrimood oo wanaagsan oo la siiyey ayuu wuxuu moodayay inay isaga gaar u tahay markii uu weydiiyey wasaabicatu tan toddobaadna lam yakun muusa yuxibuha tan toddobaad ma uu jeclayn aduu lix arrimood oo uu jeclaa inay keli gaar u noqoto ayuu weydiiyey maxaa ka mid ahaa waa lix arrimood oo aad u faa'iido badan oo la rabo qof walba oo muslima inuu ku sifoobo oo ku dadaalo nabiyullaahi muusa waxa uu yidhi ilaahay markuu weydiiyey wuxuu yidhi yaa rabbi allahayow ayu cibaadika atqaa addoommadaada keebaa ugu taqisan oo ugu wanaagsan waatay aayad qur'aan ahayd ina akramakum cind allahi atqaakum marka kee ugu wanaagsan maadaama agtaada uu ugu karaamo badan yahay ninka taqiga ah laakiin ninkee ugu taqwo badan markaasuu ilaahay wuxuu yidhi aladii yadkurunii walaa yansa kan aniga mar walba ixusaya oo aan weligii ilaaweynin marna aan ilaaweynin oo mar walba afka igu haya kaasaa ugu wanaagsan agtayda oo waxa uu taqwo badan qaala wuxuu yidhi fa ayu cibaadika ahdaa keebaa addoommadaada ugu hanuunsan oo ugu wanaagsan oo dariiqa xaqaa ku taagan markaasuu ilaahay wuxuu yidhi alladii yatabicu alhudaa kan hanuunka raacaya dariiqa xaqaa raacaya sunnaha raacaya kitaabka qur-aanka raacaya kaasaa addoommadeeda ugu wanaagsan oo ugu hanuun badan markaasu wuxuu yidhi faay faayi cibaadika addoommadaada kee axkam macnaha ugu xukun wanaagsan oo xukumkiis ugu wanaagsan yahay markaasu wuxuu yidhi alladii yaxkumu linnaasi kan dadka ku dhex xukminaya oo dadkii ku xukminaya kamaa yaxkumu linafsihi siduu naftiisa u xukminayo ay macnaha qofku markuu wax xukminayo waxaa la rabaa sidaad naftaada ugu garsoori lahayd inaad dadka ugu garsoortid oo naftaada aad qofka kale ka soo qaadid laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi ma yuxibu linafsihi marka waxa weeye kaasaa ugu wanaagsan buu yidhi markaasu wuxuu yidhi haddana fa ayu cibaadika aclam addoommadaada kee ugu cilmi badan oo waxa weye ninka ugu caalimsan waa ninkee markaasuu ilaahay wuxuu yidhi caalimun waa nin caalim ah oo cilmigii bartay laa yashbacu min alcilmi haddana aan cilmigii ka dhergaynin oo intaa cilmigii doonaya oo dalbaya oo aan ka joogsanaynin yajmacu cilma annaasi ilaa cilmihi cilmigiisii uu haystay iyo wanaaggii uu haystay ayuu haddana dadkii intaa wax alla wixii cilmiga uu hela ka aruursanaya oo waxa weye cilmigii ilaahay maba ka dhergayaba leanno cilmi ilaahay baa laga dhergaa wa fawqa kulli di cilmin caliim cilmiga ilaahay cid ka dhergi karta ma jirto qaala wuxuu yidhi addoommadaada marka keebaa acazu ugu sharaf badan markaasuu wuxuu yidhi waxa ugu sharaf badan alladii idaa qadara gafara addoommadeeda waxa ugu wanaagsan kan markii uu awoodo inuu qofka dhibaato ku sameeyo oo waxa weye ama qofkii ka aargoosto iska cafiye marka oo dadkii iska cafiye oo waxa weye aladiina yacfuuna can innaas dadkiibu iska cafiyaya oo waxa weye cafigu fidinaya oo iska dembi dhaafaya markaasuu haddana wuxuu yidhi addoommadaada kee ugu qanisan markaasu wuxuu yidhi alladii yardaa kan ka raali noqonaya bimaa yu'taa wixii la siiyey ku raali noqday oo waxa weye wixii ilaahay siiyey ayuu raalli ku yahay oo waxa weye marnaba uunan dhib ka keenaynin oo uu ku raali noqonaya markaasu haddana wuxuu yidhi ilaahay addoommadaada kee ugu faqrisan markaasu wuxuu yidhi saaxibu manquusin marka manquuskaa waxay ku fasireen culummadu waxay yidhaahdeen sida maaragtay uu ku fasiraya ibnu xibbaan iyo waxay yidhahdeen waa ninka wax markii la siiyey ay la yaraato doonaya inuu sii badsado laakiin mar walba wax raadinaya ee aan ku qancaynin wixii la siiyey oo waxa weeye iimaan daradu ay hayso wa qaala nabiyu sala allahu alay wasalam nebigu markaasu halkaa wuxuu ka yidhi laysa alghina can dahrin macnaha xoolo badan inaad jamcisid oo xoolo badan haysatid ma aha qaninimadu inama hina macnaha waxa muuqda xoro badan ma aha haninimadu ee waxa weye haninimadu waxa weeye hina nafsi qofku inuu hani noqdo oo waxa weye qalbigiisa uu ku jiro haninimo wey wida araada allahu bicabdin khayran haddii ilaahay uu addoonkiisa khayr la maago jacala ghinaahu fii nafsihi waxa uu haninimadiisa ka dhigaa naftiisa ayuu geliyaa oo qalbigiisa ayaa hino ilaahay ka buuxiyaa maaragtay wa tuqaahu fii qalbihi qalbigiisana cabsi iyo taqwo ayuu geliya marka qofku haddii uu hani hinanimo nafsina helo oo naftiisi ay hani noqoto oo ku raali noqda wix ilaahay siiyey qalbigiisiina taqwo ilaahay geliyey khayr ka maqan ma jiro waidaa araada haddii uu doono bicabdin sharan haddii uu la doono ilaahay qof addoommadiisa ka mida sharna waxa uu ku sameeyaa jacala faqrahu bayna caynay faqrigiisi ayuu wuxuu dhigaa labadiisa indhood dhexdooda oo faqri buu ka cararayaa daa'iman oo qofkii waa wareersan yahay oo faqri buu ka cararayaa rawaahu ibnu xibaan xadiidkaa waxa weriyey ibnu xibaan fi saxiixi ayuu ku wariyey maaragtay rijaashiisana waxa uu yihi imaam maaragtay rijaalun saxiix weeye ilaa ninka la yidhaahdo daraaj mooye waxaa ku jira marka ninkaa loo yihaahdo daraaj oo waxa weeye maaragtay dacfi baa ku jira ninkaa laakiin xadiidku wuxuu leeyahay riwaayado kale oo saxaxahu sheikh albani raxmat ullahi calayh fi saxiixi fi silsilati axaadiis saxiixa majalada toddobaad raqamka wuxuu ku saxiixiyey saddex boqol saddex kun iyo saddex boqol iyo konton ayuu ku saxiixiyey marka xadiidku waa xadiis saxiixa imaam alhaytami iyana sida ay yidhaahdeen rijaashiisa marka ninkaa daraaj baa ku jiro ragga qaarkood ayaa lagu daciifiya an abi saciidin marka xadiidkaa wuxuu inoo caddeeyey lixdaa arrimood oo weydiiyey nabiyullaahi muusa calayhi salaam waxay culimmadu leeyihiin munaajaadkii bay ka mid ahayd oo waxa weye markuu ilaahay uu la hadlayey ayuu su-aalaha weydiiyey qaal abi saciid alkhudri waxa uu yidhi sidoo kale laga wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxa uu yidhi qaala muusa nabiyullaahi muusa baa wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigayow callimnii waxaad bartaa shay an adkuruka bihi wa adcuuka bihi waxaad ibar waxaad ii sheegtaa oo i bartaa shay aan ilaahayow kugu xuso oo aan maaragtay ku werdiyo oo aan kugu baryo markaasuu ilaahay wuxuu yidhi qul yaa muusa muuse waxaad dhahdaa laa ilaaha ila allah kelimatu laa ilaaha ila allah celceli oo waxa weye kelimadaa dheh qaale wuxuu yidhi yaa rabbi allahayow kullu cibaadika addoommadaada oo dhan kulla cibaadika yaquuluuna haada yaquulu haada addoommadaadoo dhan baa saa dhaha oo laa ilaaha ila allah addoommadaadoo dhan baa celcelinaya markaasu wuxuu yidhi ilaahay qul ya qul ya qul laa ilaha ila allah dheh buu yidhi laa ilaha ila allah wax ka fiican macnaha ma jiraane dheh maaragtay laa ilaha ila allah markaasuu nabiy llaahi muusa wuxuu yidhi mar labaad inamaa uriidu shay-an macnaha shay aniga gaar ii ah oo khaas iyaa ah baan doonaya takhusuni bihi ad aniga igu gaar yeeshid ee maaragtay addoommadoo dhan baa laa ilaha ila allah dhaha waana ogahay laa ilaha ila allah oo mar walba addoommadii oo dhan ayaa odhanaya markaasu ilahay wuxuu yidhi ya muusa low ana ahla asamaawaati asabc waalardiina asabci fii kaf fii kifa haddii waxa weeye toddobada sano samo iyo waxa ku nool toddobada dhul iyo waxa ku noolba miisaan inta lasoo qaado dhinac laga saaro wa laa ilaaha ila allah fi fii kafatin macnaha laa ilaha ila allahna dhinac la saaro lama maalat bihim iyada ayaa iilan lahayd ee macnaha iyadaa ka cus ka culus laa ilaha ila allah ayaa ka culus waxaasoo dhan oo waxa weeye ka ka wada weyn rawahu imam nisaa ayaa weriyey e, maratay fi sunanihi alkubra abu yacla w bn xibaan walxaakim wa fii sanadihi sanadkiisa waxaa ku jira ninkii aynu hadda soo maraynay oo daraaj ayaa ku jira wa fiihi dacfun laakin shawaahid buu leeyahay oo waxa weeye saxaxahu imaam alxaakim wawaafaqahu dahabi wa saxaxahu alxaafid ibn xajar fii fatxi ilbaari ayuu ku saxiixiyey majalada koob iyo tobnaad laba boqol afartan iyo sagaal laakiin sheikh albani raxmat ullahi caleyh isaga waa daciifiyey oo ninkaasuu ku daciifiyey oo waxa weeye waxa uu fi fi daciifi tarkiib sagaal boqol labaatan iyo saddex ayuu kaga hadlo wuxuu yidhi ninkaasaa ku jira marka shawaahidiisa culummada kale ayaa saxiixisay oo xadiidku markaa wuxuu noqonayaa cala alaqali maaragtay xadiid maaragtay markaa sugan oo waxa weeye la deliishan karo mishkaatulmasaabiixna wuu ka aamusay sheikh albani raxmat ullahi caleyh qaala ibnu kasiir waxa uu yidhi laftigiisu xadiidkaa markuu ka hadlayey wa yashhadu lihada alxadiid xadiidkaa waxaa u kacaya xadiisu lbitaaqa maartay xadiidkii xadiisu lbitaaqa la yidhaahdo macnihiisuna waxa weeye xadiidkaa waa xadiidkii cabdullahi ibni camar uu weriyey ibnu caas oo wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi ina allaha ilaahay sayukhallisu rajula min ummatii calaa ru'uusi alkhalaa'iqi yowma alqiyaama macnaha nin baa loo yeerayaa maalinta yowma alqiyaamaha oo waxa weye ilaahay la hadlaya dadka oo dhan oo maqlayo ujeeda waa la keenaya markaasaa waxaa loo fidinayaa kutubkiisii waxaa la fidinayaa tiscatan wa tisciina sijilla sagaashan iyo sagaal sijilla macnaha sijilka waxa weeye waa waa buug weyn oo wax lagu qoray oo aad iyo aad u weyn macnaha mid walbana uu la egyaha baa la yidhi warqad walba oo wax lagu qoray ay la eg tahay mad lbasar oo waxa weye inta aragtidu gaadho ay gaadho mithlu mad lbasar markaasaa ilaahay wuxuu odhanayaa ninki inta lala hadlo atunkiru min haada shay-an intaa lagaa qoray oo malaa'igtii kaa qortay wax khalada oo ku jira oo aadan samayn oo dembiya ma jira adalamuka katabati alxaafiduun miyay ku dulmeen mise waxaan adaa sameeyey markaasuu ninkii qiranaya wuxuu lehy laa yaa rabbi layma dulmin anaa sameeyey waxaan dembigaa waan galay mana lay dulmin markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay afalaka cudurun wax cududaara oo u dembigaa kuu geeyey oo maanta lagugu cududaari kara ma haysataa ma jahli baa kuu geeyey ma dhibaataa kuu geysay ma daruuraa kuu ge maxaa waxaan kugu kalifay markaasuu leeyahay fa wuxuu odhanayaa ninkii intuu hadlo wax wax wax aan leeyahay oo cududaara ma jiraan markaasuu ilahay wuxuu odhanayaa bela inna laka cindanaa xasana waxaad leedahay halkaan kuu yaalla hal xasano hal wanaag intaasoo dembi oo aad samaysay sagaashan iyo sagaal waxa weeye buugo gebgabadoo la buuxiyey oo la fidiyey iyo waxa weeye hal xasano oo lagu qoray oo malaa'igtu kuu qortay ayaanu kuu hayna haddaad adigu wax cusaar haysan halkan waxaa kuu taalla hal wanaag oo aad samaysay markaasaa waxa ilaahina wuxuu leeyahay wa innahu laa dulma calayka alyowm maantana ma lagu dulminayo markaasaa bidaaqa yar baa la keenayaa warqad yar oo ay ku qoran tahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxammadan ras muxammadan cabduhu wa rasuuluh tawxiidkii buu qiray ninkaas marka ninkaasi waxa uu ahaa dunuubta uu sameeyey oo dhan macaasi bay ahayd laakiin shirki ma ahayn oo kelimatu tawxiid oo saxiixa ayuu la yimi leanna waxa weye qofku ilaahay tuu ballan qaaday oo yidhi qofkii maaragtay in maaragtay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duna dalika laman yasha marka ilaahay waa u dembi dhaafaa wax alla wixii sharki shirki ka sokeeya qofku doona waa u dhaafaya waa qofku doono isagu markaasu wuxuu leeyahay ninki intuu hadlo wuxuu leeyahay waxaa la leeyahay kaalayba ilahay baa wuxuu leeyahay kaalay imow oo waxa weeye miisaankaa lagu saaray markaasu wuxuu leeyahay ilaahayow warqadan yarta ah maxageebay maxay kaga filaanaysaa sagaashan iyo sagaalkaa markaasa ilaahay wuxuu leeyahay laa dulma calayka alyowm maanta ma lagu dulmayo oo waxa weeye dulmi ma jiro ee xaadir meesha wax lagugu miisaamayo kelimatu laa ilaha illa allah bidaaqadii yarayd baa waxaa la saarayaa dhinac dhinacna waxaa la saarayaa waxa weye sagaashan iyo sagaalkii ayaa la saaraya markii saa loo saaro ayay markaa ka cuslaanaysaa oo kelimatu laa ilaha illa allah baa cuslaanaysa oo waxa weeye sagaashan iyo sagaalkiiba kor bay ku dhigayaan kelimadaana waa cuslaanaysaa haddii ninkii marka markaa wuxuu noqday fa amaa man haqulat mawaaziinuhu fa huwa fii ciishati raadiya waama man khafat mawaaziinuhu fa umuuhaawiye marka waxa weye qofka haddii ay miisaankiisi xasanaadkii cuslaadeen hadda waa guuraystay qofkii sidaasuu qofkii ku badbaadaya oo jannada ku gelaya haddaba laakiin arrintaani waxa weeye ninkaa tawxiid saxiixuu la yimid tawxiid saxiixa ayuu la yimid oo waxa weye caqiido saxiixuu la yimid maxaa marka loo baahan yahay qof qofku caqiidada iyo tawxiidka inuu sugo kabacdina markaa uu ka toobad keena macaasida laakiin waxaa dhici karta inay waxa weye haddii aad shirki la timaadid kelimaddii tawxiidkana kaa burburto oo hadhow marka aad halaagsantid marka xadiidkaa marka waxa weriyey imaamu axmed iyo imaamu tirmidi xaakim iyo imaamu albayhaqi wa saxaxahu sheikh albani fi saxiix iljaamic kun iyo toddoba boqol iyo waxa weye toddobaatan iyo lix iyo silsilati axaadiis saxiixa waxa weeye boqol soddon iyo shan ayuu ku saxiixiyey qodobkaa marka halkaa waxaynu uga gudbaynaa axaadiidtaa ku sugnaatay macnaha intaa ayaan wax maaragtay saxiixa u helay waxyaalihii maaragtay nabiyullaahi muusa calayhi salaam waxa weeye la yidhi ilaahay buu weydiiyey oo waxa weeye ku sugnaatay kabacdi marka waxaan usoo gudbaynaa qodobka sideedaad oo oranaya maa jaa'a fi akhdihi tacaala mithaaqa bani israa'iil ilaahay markaa kabacdi markii toddobaatankii ilaahay uu nooleeyey oo reer bani israa'iil towra loo soo dejiyey oo loo keenay ilaahay ballan buu ka qaaday mithaaq adag baa laga qaaday reer bani israa'iil waa lala ballamay qaala allahu tacaala ilahi waxa uu yidhi waid akhadnaa miihaaqakum wa rafacnaa fawqakum aduura khuduu maa aataynaakum biquwatin wadkuruu maa fiihi lacallakum tattaquun uma tawallaytum marka ilahay aayaddaa wuxuu inoogu caddeeyey xusuustaa la yidhi reer bani israa'iilow markii ballanta adag laydinka qaaday miisaaqu waa ballan iyo heshiis la wada galo wey wa rafacnaa fawqakum aduura waxaa la dul keenay buurtii duurasiina way noo imaanaysaa bal habka culummadu loo dul keenay markaasa waxaa la yidhi khuduu maa aataynaakum biquwa qaata baa la yidhi waxaanu idin siinay awood ku qaata ee caqiide saxiixa ku qaata wadkuruu maa fiihi lacallakum tattaquun xusa baa la yidhi oo waxa weeye e, raaca si ilaahay waxaad mudantihiin markaa inaad ilahay ka cabsataan ilaahay wuxuu yidhi uma tawallaytum waad jeensateen marka min bacdi dalika intaa ka bacdi falawlaa fadlu llah haddaan ilaahay idiin naxariisan fadligiisa iyo wanaaggiisa una jirin wa raxmatuhu iyo naxariistiisa lakuntu min alkhaasiriin waxaad ahaan laha idin kuwo khasaara oo halaag ku dhaco wa qaala tacaala ilahay aayad kale waxa uu ku yidhi fii suurati albaqara weeye aayadahaasi fii suurati alacraafna ilahay waxa uu ku yidhi waid nataqna aljabala fawqahum kaannahu dullatun wadannuu annahu waaqicun bihim khuduu maa aataynaakum biquwa bal u fiirso wdkuruu ma fiihi lacalakum tattaquun fi suurati alacraaf wey marka aayadahan macnaheeda waxa uu leeyahay cabdullahi ibnu cabaas iyo waxa weye gayru waaxidi min asalaf ba waxay leeyihiin lama jaahu muusa bilalwaax nabiyullahi muusa markii uu la yimid alwaaxdii tawraad ilaahay ugu qoray oo tawraad oo dhan lagu soo dejiyey fiiha tawraat oo amarkii ilaahay iyo wanaaggii iyo axkaamtii iyo caqiidadii wax walba lagu sugay ayaa waxaa la yidhi nabiyullahi muusa markuu ula yimid ayuu yidhi qaata kitaabka ilaahay oo ku dhaqma oo ku camal fala markaasay waxay yidhaahdeen horta fidi natus waxa ku jira hadduu sahal yahay oo awaamirtiisu ay sahlan tahay waa qaadanayna hadday wax culus tahayna ma qaadanayno markaasu wuxuu yidhi war qaata oo waxa weeye muranka intaad joojisaan hadduu culus yahay iyo haddii kaleba ilaahay baa idiin soo dejiye qaata diinta ilaahay dhibtii loogeed baa laydinka soo badbaadiyey waxa weeye wanaaggaasaa laydii galay fircoon baa laydinka soo badbaadiyey qaati kitaabka ilaahay oo diinta ilaahay ku dhaqma oo ha soo jeensanina oo waxa weeye dhaqan bay u lahaayeen samicnaa wa casaynaa bay daa'iman weligood isticmaali jireen reer bani israa'iil sidaa daraaddeed baa ilaahay inaga nahiyey innaga ummadda muslimiinta oo la yidhi maaragtay samicnaa wa adacnaa dhahay oo waxa weye ha odhanina samicnaa wa casayna aad iyo aad bay u xun tahay inuu qofka diintii ilaahay intay u timaado inuu muran la yimaado oo soo jeensado daa'iman waa inuu qofku noqdaa qof ilaahay adeecaya oo samicnaa wa adacnaa waxa weye mar walba ay timaado ma kaana lilmu'mini maratay eh, maratay qofka mu'minkaa ah oo ilaahay ka baqaya uma haboona haddii ilaahay qowlkiisu uu yimaado inuu hadal la yimaado oo waxa weeye ikhtiyaar iyo midna uma haboona wma kana limu'minin wala mu'minatin ida qada allah warasuulu amra an yakuna lahum alkhiyara min amri bal fiirso haddii mar ilaahay waxaan xukmiyey maxaa hadal kale meesha keenay hadduu culus yahay iyo hadduu fudud yahay waa idin khayr baa idinku jira ilaahay baa og wixii khayrku idinku jiro qaata ayaa la yidhi markaasay soo istaageen markay diideen marka iyo waxay leeyihiin saxaabadu sida cabdullahi ibnu cabbaas iyo qowluhu tacaala waid nataqna aljabala ilaahay markaasu waxaa la soo kiciyey buurti duurasiina dushoodaa la keeno oo la yidhi kaannahu dullatun ay macnaha waxay noqotay daruur dultaagan oo kale hamaama macnaha daruur dulla waa waa waa waa daruurta weeye markay daruur dushaada haraynaysoo kale waxaa lasoo dul istaajiyo la soo hareeyey sida dalladoo kale ayaa lasoo dul istaagiyo madaxooda lasoo saaray oo la yidhaha ama qaata ama buurtaasaa laydinku dejinaya oo waa baaba'aysaa markaasay waxa weeye aqbaleen oo waxa weeye ay sujuudeen ba la yidhi oo waxa weeye sujuud la dhaceen oo waxa wey marka waxay samaynayeen ba la yidhi amarkii lasii oo la yidhi qaata oo sujuuda ba la yidhi wa umiruu bisujuudi waa sujuudeen marka waa cabsadeen markaasay waxay samaynayeen ba la yidhi intay sujuudeen ayay indhahana ka fiirinayeen ba la yidhi dhinacyada ayay ilqooreedda ka fiiriyaan ba la yidhi bal buurtii maydu ku soo dhacday iyo sida ay noqotay iyagoo sujuuddii ku jira waa sujuud khasaba oo waxa weye aan ilaahay looga cabsanaynin weeye oo aan taqwo iyo cabsi ku jirin markaasay dhinacna waxay ka fiiriyaan ba layihi buurta dhinacna sujuuddii bay ku mashquulsan yihin ilaa iyo hadda arrintaa way sameeyaan ba layihi yahuudu oo waxa weye weli way isticmaalaan sujuudda oo waxay yidhahdaan ba layihi u dabaal degaan waa sujuuddii noogu fiicnayd bay dheheen oo nala kaga dulqaaday ciqaabta marka sidaa daraaddeed way way sujuudaan ba layidhi aad iyo aad bay arrintaas u isticmaalaan bay leeyihiin culummadu ilaahay wuxuu yidhi uma tawallaytum markii ciqaabtii laga dulqaaday ayay haddana jeensadeen uma tawallaytum min bacdi dalik haddana markaasaa jeensateen oo ka dhaqaaqdeen ayaa la yidhi walowlaa fadlu llah ay macnaha diinti ilahay o dhan intay ka tageen awaamirta ilaahay kulli markay ka tageen ilahay wuxuu yidhi haddaan ilaahay idiin naxariisan oo waxa weye rabbigii naxariista ilaahay iyo fadligiisa iyo raxmaddiisa aynan ida haleelin lakuntu min alkhaasiriin ay min alhaalikiin waa la idin cadaabi lahaa dhibaataaydu ku dhaci lahayd adduunkaa la idinku baabi'in lah haddaba qodobkaana waxaynu ka garannay miisaaqdii iyo wanaaggii lagula ballamay reer bani israa'eil waa ka dhaqaaqeen diintii ilaahay lagula ballamay waa ku caasiyeen nabiyullaahi muusa marka dadka intaasoo wanaaga hadba loo samaynayo oo waxa weye intaasoo nicama loo keenayo haddana madax adaygooda waa ummad cajiiba wey subxaana allah waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka sagaalaad oo bal haddana waxa ay samaynayaan fiiri halkaan oo mid ka daran ayaa haddana la imaanaya qisatu baqarati bani israa'iil qisadii waxa weeye dhacday oo reer bani israa'iil kabacdi waa xilligii ay tiiha ku jireen ayaa haddana waxaa halkan timid waxa weeye waxaa la amray inay gowracaan maaragtay neef lo-a sababtay ku timidna waa inoo imaanaysaa qaala allahu tacaala ilahi waxa uu yidhi waid qaala muusa liqowmihi ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara nebiga ayaa waxaa la yidhi xus baa la yidhi markii nebiyullaahi muusa uu qoomkiisii ku yidhi ilaahay wuxuu idhi amrayaa inaad gowracdaan neef lo ah qaaluu atattakhidunaa huzuwa ma waxaad naga dhiga nagu dheeldheelaysaa baa la yidhi istihzaa huzu waa dheeldheelis wey qaala acuudu billahi an akuna min aljaahiliin wuxuu yidhi markaa ilaahay baan ka magan galay inaan noqdo kuwa jaahiliinta inaan ka mid noqdo qaaluu ducu lanaa rabbaka yubayin lanaa maa hi noo bari baa la yidhi rabbigii ku abuurtay oo rabbigaaga noo weydii neefkan aadna leedahay gawra muxuu yahay qaala wuxuu yidhi inahu yaquulu inahaa baqaratun laa faaridun walaa bikrun cawaanun bayna dalika fafcaluu ma tu'maruun bal may mid un iska gowracaan maxaa su-aashaan inay soo celceliyaan maxaa keenay may mid iska gowracaan qaala ibnu katiir raximahullah waxa uu leeyahy qaala cabdullahi ibn cabbaas wa cubayda maaragtay wa cubaydatu asalmaniyu wa abulcaaliya wa mujaahid wasudiya wa gayru waaxidi min asalaf arrintaani sababteedii bay ka mufasiriintu waxay leeyihiin sababta arrintaani sacaasi waxay ahayd kaana rajulun fi bani israa'iil kathiiru lmaal nin reer bani israa'iil ahaa xoolo badan oo aad u xoolo badan buu ahaa baa leyihi carruurna ma lahayn ba leyihi wa kaana shaykhan kabiira nin aad u weynna waa lahaa waa ahaa oo waa gaboobay wuxuu lahaa marka wiilal uu adeer u yahay oo dhaxalkiisa leh leanna isaga xoola ma oo cid kaloo dhaxlaysa ma jirto wiilashaa mooye waxay degdegsadeen markaa ilaa ninkaana inuu dhinto ayay tamaninayeen si ay xoolaha u dhaxlaan leanna ninkaan waa gaboobay odagii waa dhiman waaye marka habeenkii dambe marka habeennimo ayaa mid iyagii ka mida intuu u qasday oo odagii dilay oo soo jiiday ayuu wuxuu ku tuuray baa la yidhi nin kale oo waxa weeye reer kale ah oo waxa weeye jiribkiisii aan ahayn ayuu gurigiisii ku hor tuuray meel dariiqa oo dadku soo mari jiray falamaa asbaxa annaasu markay dadkii waa beriisteen ayaa la dooday wa jaa'a ibnu akhiihi ninkii dilayna waa yimi walaalkiis uu dhalay oo adeerka u ahaa waa is-oohiyey wuxuu adeerkay baa la dilay dhibaatana laku sameeyey wuxuu calacalbo galay si maaragtay uu dulmi uu isku maaragtay qariyo markaasay waxa weeye dood baa timid meeshi qaar baa waxay yidhahdeen maxaad u murmaysaan nebigii ilaahay baa idin dhex jooga orda weydiiya isaga ilaahay baa maaragtay arrintan kala cadaynaya ciddii dishay ninkii gurigiisa lagu hortuulay wuxuu yidhi anigu ma dilin shaqana kuma li ummaddii kaloo dhanna nin walba wuxuu yidhi ma anu arag haddaba waxa weeye orda waxa weeye weydiiya marka nebigii ilaahay nebigiibay u yimaadeen calayhi salatu slam nabiyullaahi muusa baa dhex jooga way weydiiyeen oo waxay yidhahdeen arrintaasaa nagu dhacday dhibaatadaasaa timid arrintaa nooga war nabiyullaahi muusa waa dhaariyey marka wuxuu yidhi anshud allaha rajulan cindahu cilmun min amri hada alqatiil ilaa aclamana bih ilaahay baan ku dhaarinayaaye kulligiin qofkii og arrintaa wax ka ogow noo sheeg ha naga qarin ana waa nebi ilaahay baa ku dhaariyey waa wad aamuseen waxaad moodaan nebigaba warkiisa inaynan rumaysnayn nimankaa niman imtixaana wey subxaana allah qofuuna waa la waayey waxay idhahdeen marka arrintan ilaahay weydii oo rabbigaaga weydii arrintan qisadaan ha noo kala caddeeye nebiyullahi muusa ilaahay buu weydiiyey marka ilaahay o arrintan kala xugmi buu yidhi oo waxa weye markaasay noqonaysaa jawaabta uu nabiyullahi muusa yidhi markaa ina allaha ya'murukum markaasu u jawaabay oo yidhi ilaahay wuxuu idhi amrayaa an tadbaxuu baqara war sac inta soo qabataan noocuu doono ha ahaado baqara waa nooc walba ama dibi ama sac ama mid yar ama mid weyn ama mid gabowday mid un gowraca an tadbaxuu baqara sac un gowraca markaasay intay ku qosleen waxay yidhahdeen qaaluu atattakiduna huzuwa ma nagu dheeldheelaysaa waa maxay sac gowraca arrin baanu kuula nimid nin baa la dilay shac gawracaadna leeda waa maxay waxaa macnaha warkiisiiba ma rumaysna waxaa meesha ka maqan macnaha inaynan aaminsanayn nebigaani calayhi salaatu wasalaam laa yandiqu cani ilhawa oo wixii uu nebigu sheego waa waxyi min allahi baa nimankaan ka maqan war sac gawraca baa la yimaa gawracdaan nebiga su-aal baad weydiiseen jawaab buuna idin siiye maad u degdegtaan qaala acuudu billahi buu yidhi an akuna min aljaahiliin jaahiliin idinkoo kalea inaan noqdo ilahay baan ka maangalay buy oo aan ilaahay wax unan i amrin aan idiin sheego leannahu nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi kasta wixii ilaahay u waxyooduu dadkooda u sheegaaye ma aha isagu wax min cindi nafsihi ka keeni maye wixii aad i weydiiseen aniga ilaahay waa weydiiyey waana idii jawaabay waa kanoo sac gawraca la idin yidhi ilaahayna waa ida amray maad gawracdaan qaala cabdullahi ibnu cabaas wuxuu yidhi iyo maaragtay cubayda iyo mujaahid iyo cikrama iyo waxay leeyihin imaamu subi iyo abulcaaliya iyo غayr waaxidin culimo badan waxay leeyihiin falow anahum camaduu haddii ay u qasdaan ilaa ayi baqara nooc uu doono ha ahaadee hadday neef loa ah intay iska soo qabtaan gawrici lahaayeen laxasala almaqsuudu arrinta way dhammaan lahayd wayna heli lahaayeen xukunkii laakiin iyagiiba isku adkeeyey oo dhibbay isku sameeyeen oo waxa weye way isku adkeeyeen ulajeedaduna waxay ahayd inay un sac gowracaan calaa kulli xaal sacdaa la yidhi gowraca sacid markii la yidhi gowraca noocuu doon ha ahaadee ayay waxay yidhahdeen maahiye noo sheeg sacid noocuu yahay markaasaa lagu adkeeyey oo la yidhi waxaad gowracdaan in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqara markii la yidhi waxaa le sacid gowraca oo ay diida yidhahdeen maahiya ayaa la yidhi waxaad gowracdaan sac meel dhexaada oo waxa weeye dhexdhexaada laa faaridun walaa bikrun cawaanun bayna dalik faaridku waxa weeye waa kabiir waa midka weyn ayaa la yidhahdaa farid oo haramkaa oo gaboobey bikriguna waa midda yartaa oo dhalinyarada saas ayay ku fasirayaan culummada cabdullahi ibn cabaas iyo raximahumullah radia allahu canhum iyo mujaahid iyo kulligood jamaaco badan marka waxaa la yidhi sac meel dhexaada ah, awel markii hore waxaa la yidhi noocaa rabtaan sacuu doono hadda meel dhexaad baa laga dhigay waa sac wanaagsan oo la jecel yahay waa noocaan loogu jecel yahay lo'da oo dhexdhexaadka haddana markaasay isku adkeeyeen haddana iyagii baa iskusii adkeeyey oo waxay yidhaahdeen markaa haddana maa lownuha qaala idcu rabbika yubayin lanaa maa lownuha noo noo sheeg bay yidhaahdeen haddana midabkiisa oo waxa weeye nooca uu og yahay noo sheeg markaasaa la yidhi ilaahay haddana wuxuu idi amrayaa inaad gowracdaan maarata an tadbaxuu baqara haddana gawraca la yidhi leanno bal midabkaan maxay ku falayaan ilaahay marka wuxuu yidhi safraaa faaqicun lawnuhaa tasuru nnaadiriin waa lagu sii adkeeyey marka waxaa la yidhi sac aad u qurux badan safraagu waxa weeye baa la yidhi culummadu waxay ku fasireen ay macnaha waa saca xoogaa gedgaduudku ku jiro oo midabkiisu aad u qurux badan yahay oo waxa weeye maaragtay midabka ugu qurux badan lo'da weeye baa la yidhi oo aad loo jecel yahay tasuru nnaadiriin dadka eegayana ay aad ugu farxayaan marka waa waana loon la helo maaha baa la yidhi oo waa midabka aad u ciriiriga ah oo waxa weeye saca ugu qurux badan weeye looda way isku adkeeyeen haddana marka oo waxay yidhaahdeen qaal idcu lanaa rabbaka yubayin lana maahi halkaanay marka dib isku garteen oo waxay yidhahdeen ina albaqara tashaabaha calayna wa ina in sha allahu lamuhtaduun halkaa haddaynan marka dhihin wa inaa in sha allahu lamuhdaduun waa lagu sii adkayn lah marka markaasa haddana ilaahay wuxuu yidhi markay iyaga yidhaahdeen ma ma hiya haddana noo sii caddee baa layidhi war waxaa la yidhi mid dhexdhexaada oo qurux badan haddana waa maxay marka aad adayga akhiro aad sii doonaysaan iyo bayaanka kale haddana waa lagu sii adkeeyey saddex jeer baa lagu sii adkeeyey oo ilahay wuxuu yidhi markaa qaala inahu yaqulu inaha baqaratun laa daluulun tufiiru alarda walaa tasqi lxarsa musallamatun laa shiyata fiiha walufiir waxaa la yidhi sac aan waxa weye daluulku waa kan waxa weeye la rarto oo waxa weye lagu shaqaysto oo waxa weeye tufiiru larda dhulka waraa maaragtay lagu maro ama waxa weeye walaa tasqi lxarsa ama waxa weye dhulka biyaha lagu waraabsado oo waxa weye beeraha lagu falo midna aan ahayn macnaha si aan lagu shaqaysan oo waxa weeye dhibaato aan lahayn musallamatun laa shiyata fiiha wax eeba aan lahayn ayaa la yidhi gawraca intaa markii la yidhi ayay waxay idhahdeen qaaluu lana ji'ta bilxaqi hadda ayaad xaq la timid bay dheheen bal kufriga intaa leeg fiiri hadda ayaad xaq la timid bay dheheen intii hore ma been buu sheegayey subxaana allah nebigii ilaahay oo rasuulka ilaahay ululcazmiya ayay waxay leeyihin haddaad xaq la timid intii horeo dhan marka xaq ma ahayn miya subxaana allah waa arrin aad iyo aad u khatara wax alla wuxuu sheegaya xaq bay ahaayeen iyagaa dhaalimiin ahaa oo xaq aan u hoggaansamaynin ilaahay wuxuu yidhi fadabaxuuha waa gowraceen wama kaaduu yafcaluun ay macnaha awal oo dhan kuma ay sigan macnaha hadday markii ugu horreysay u degdegi lahaayeen wanaaggaas dhibtaasoo dhan lama ay kulmeen waa lagu sii adkeeyey marka marka culummadu waxay yidhahdeen laa shiyata fiiha ay laysa fiiha lownun yukhaalifu lownaha culamada laashiyata qaa waa ceebta bay yidhahdeen oo waa min alcuyuub musallamatun min alcuyuub musallamatun ay min alcuyuubi laa shiyata fiiha aan midab kala lahayne midabkeeda oo isku egoo qurux badana ayaa la yidhi raadiya waa marka aad iyo aad bay ciriiri u tahay waxay leeyihin marka mufasiriintu saci bay raadiyeen way waayeen waxay baadi goodaan iyo waxay baadi goodaanba waxay ka heleen ba la yidhi nin aabihi gaboobay oo baari u ah ayay agtiisa ka heleen ba oo waxay markaa niyo saci nasi ma ida siinayo buu yidhi oo waxa weye saciga idama siinayo waa wiil baari aabbihi u ahaa ba lihi markaasay waxay yidhahdeen saci nasi oo naga iibso may buu yidhi way ka lacag badan bay u gaareen waxay leeyihiin mufasiriintu marka ilaa ay waxa weeye u gaareen toban jibaarkiisa miisaankiisu intuu noqdo oo dahaba iyo sidaa baan kaa siinaynaa oo waxa weye e, e, e, kaaga iibinaynaa macnaha miisaankaa waxaa la saaraya dahab iyo fidaa lagu saaraya isagana miisaankaa la saaraya intuu kiilo noqdaanu kaaga iibinayna si arrintaaba loo kala saaro maanta ninkii markaasuu ka iibiyey ba lihi ilaahay markaa wuxuu yidhi fadabaxuuha markaasay gowraceen oo waxa weye arrintii wama wamaa kaaduu yafcaluun ay way ku mar walba dhibaatadaas ay sameynayeen oo yataradaduuna fi amriha macnaha inta ay ku noo noqonayeen ayaa waxa weeye laga wadaa marka wuxuu yidhi ibnu kasiir raximahullah markaasaa ilaahay wuxuu amray mar alle markay gowraceen baa waxaa la yidhi ku dhufta jirkiisa wax ka mida maydkii waxa weye ku garaaca waxa weye maydka inta qaadaan ku dhufta baa la yidhi ma aragtay wax ka mida maaragtay jirkiisii qayb baa laga soo gooyey markaasaa lagu dhuftay marka waxay leeyihin culammadu qaybba waxbay ku sheegayaan laakiin muhiim maaha adigu jirkiisii wax ka mid a ah ayaa saci inta laga soo gooyay ninkii lagu dhuftay oo waxa weeye markaasuu soo kacay marka qaar waxay yidhahdeen garabkaa lagaga dhuftay qaar feeraha qaar waxaasoo dhan muhiim maaha waxa weeye fadribuuhu bibacdiha qayb ka mid a ah ayaa lagu dhuftay oo la yidhi ku dhufta mar alla markii lagu dhuftay biidni illaah amarkii ilaahay ayaa nabiyullaahi muusa markaa la hadlay markuu ninkii uusoo uu soo kacay baa layidhi intuu istaagay oo jafjaftay ayuu iska soo istaagay nabiyullaahi muusa baa weydiiye o wuxuu yidhi man qatalaka yaa ku dilay markaasuu yidhi qatalanii waxa i dilay ibnu akhi wiilkii walaalkay dhalay baa i dilay oo waxa weye dhaxalkayga degdegsanayey ayaa i dilay uma caada mayitan kama kaan haddana waa wuxuu ku dhintay markaa dhimashadiisiibuu dib ugu noqday oo ninkii markaa waa dhintay oo waxa weye geeridiisii ayuu dib ugu noqday halkaa marka maxaa ka caddaatay inuu ninkaa isagu dilay ilaahay wuxuu yidhi marka kadalika yuxyi allahu almowta wa yuriikum aayaatihi lacalakum tacqiluun had ilaahaygi subxaana qaadirkaa saasu wax u nooleeya oo macnaha wixii dhintana saasaa loo soo noolaynaya sida qofkaa dhintayba ilaahay usoo nooleeyey ayaa ilaahay usoo noolaynayaa qof alla qofkii dhintay oo uu rabo inuu soo nooleeyaba oo waxa weeye qiyaamaha markii la tago aayaadka ilaahayna saasaa laydin tusayaa si aad wax u garataan haddaba arrintaa marka waxay daliil u tahay reer bani israa'iil dhaga adaygoodii iyo madax adaygoodii iyo waxa weeye dhibaatada ay ku sameeyeen nebigii ilaahay ayay intaasoo dhan maaragtay ku tusaysaa waxayna kaloo ugu tahay aayaddan ugu dambaysa kadalika yuxyi llahu lmowta caqiide weeye qofku inuu ictiqaadsanaado in la soo noolaynayo oo qof walba oo dhinta ilaahay bu subxaana qaadirkaa uu awoodo inuu soo nooleeyo ayaynu arrintaas ka garanaynaa oo waxa weye ay aada iyo aad muhiim u tahay waa inaynu garanno weyn wuxuu yidhi marka waxaynu usoo gudbaynaa markaa qodobka tobnaad oo oranaya qisatu muusa walkhadar calayhim assalaam nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nabiyullaahi khadar iyo nebi khadar oo kulankii ay kulmeen ayaynu halkaana qeyb ka soo qaadanaynaa oo insha allahu tabaraka watacaala qisadiisuna dib bay inooga imaanaysaa nb eh, nabiyullahi khadr laakiin bal kulankii ay wada kulmeen nabiyullahi muusa iyo wixii dhex maray ayaynu halkaan kasoo qaadanayna qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi waid qaala muusa lifataahu laa abraxu xata abluga majmaca albaxrayni aw amdiya xuquba nabiyullahi muuse ayaa wuxuu la dardaarmay nabiy llahi muusa calayhi salaam waa qodobka tobnaada odhanaya qisatu muusa walkhadar calayhim assalaam marka waxau leeyahay qodobkaa kama e, e, qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi waid qaala muusa lifataahu laa abraxu xataa abluga majmaca albaxrayni aw amdiya xuquba nabiy muusa baa wiilkiisii wuxuu ku yidhi macnaha kama zuulayo laa abraxu ay macnaha kama zuulayo inaan safar ku jirayo ilaa aan gaaro majmaca albaxrayni ilaa iyo meesha baddu ka kulanto ow amdiya xuquba ama sanado badan aan socdo oo muddo badan socdo falamaa balaga majmaca baynihima markii uu gaaray meeshii ay ku kulmayeen badii nasiyaa xuutahuma waxa weeye waxay ilaaween kalluunkii ay wateen faitakhada sabiilahu fi lbaxri saraba badii ayuu galay kalluunkii oo waxa weeye badii buu eh, galay oo meel ka samaystay saraba ay macnaha sayran meel uu socda waxa weye badii buu galay falama jaawaza markii ay gudbeen meeshii ay u socdeen qaala lifataahu wiilkiisiibu wuxuu ku yidhi waa yuushac weye sida inoo imaan doontaa aatinaa khadaa'ana laqad laqiinaa min safarina haada nasaba noo keen buu yidhi qadadeedii aan wax cunne safarkan dhib baanu kala kulannay oo waa daallaye nasaba waa daal wey qaala wuxuu yidhi ara'ayta id aweynaa ila sakra ka warran buu yidhi markii aynu waxa weeye meeshii dhagxii aynu seexanay fa inii nasiitu lxuuta waan ilaawey kalluunka waa soo ilaawey wamaa ansaaniihu ila shaydaanu an adkura macnaha inaan kuu sheego waan ilaawey shaydaan baana ilowsiiyey waittakhada sabiilahu fi lbaxri cajaba baddii ayuuna galay oo waddo uu ka samaystay sidii aanu u cunaynay waa kaluunkii la cunayey oo waxa weye kiishka ku jiray baddibuuba galay waa noolaado badduu galay markaasuu nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi qaala dalika ma kuna nabgi meeshii aan doonaynayba halkaasay ahayd fairtaddaa calaa aathaarihima qasasa raadkoodiiba dib ugu soo noqdeen oo waxa weeye meeshii kusoo soo noqdeen fawajadaa cabda min cibaadina aataynaahu raxmata min cindina wacallamnaahu min ladunna cilma meeshii bay waxay ka heleen addoon ilaahay oo addoommada ilaahay ka mid a ah, oo ilaahay uu wanaag iyo raxmad uu siiyey ilaahayna uu baray cilmi qaala muusa hal attabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta rushda nabiyullaahi muusa baa weydiisto wuxuu yidhi ma ku raaci karaa inaad ibertid cilmigii ilaahay ku baray haddaba marka arrintaani qisadan sabab bay lahayd waxau leeyahay ibnu kasiir raximahullah qaala bacdu ahli lkitaab waxay yidhaahdeen oo waxa weeya laga soo guurinaya dadkii ahlu kitaabka ah nabiyullaahi muusa calayhi salaam Eh, may waxay leeyihiin ninkaan la yidhaahdo muusa oo waid qaala muusa lifataahu waxay yidhaahdeen ma aha nabiyullahi muusa ee eh, waxa weeye nin la oran jiray muusa ibni mansa ibni yunus yuusuf calayhi salaam yuusuf calayhi salaam wiilkii uu awowga u ahaa weeye oo muusa baa la oran jiray arrintaasi waa ka kac weye waxba kama jiraan iyaga ayaa khaldan oo waxa weye ahlu kitaabka reer bani israa'iil beentoodii weeye marka waxa weeye nabiyullaahi muusa calayhi salaam weeye ninkaan ilaahay inooga sheekeeyey aayadaha qur-aankaa sida ay kutusinayaan iyo waxa weeye culummadu maaragtay leannahu xadiis baa ku sugnaatay marka waxaan soo qaadanayna xadiis saxiixa ah oo waxa weeye arrintan qaadaa dhigay oo waxa weye imaamu albukhaari wariyey aad u dheer ayaynu waxa weye soo qaadanayna oo waxa weeye arrinta aad u kala saaray oo nebigu inooga sheekeeyey waxa uu yidhi saciid ibnu jubayr baa wuxuu yidhi waa taabici wey wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi bu ibni cabaas cabdullahi ibni cabaas baan waxaan ku yidhi ina naasan eh, ina nawfan albikali ayaa waxa uu yidhi yazcumu ana muusa saaxiba alkhabr laysa huwa muusa saaxiba bani israa'iil ninkan ayaa wuxuu ahaa min almufasiriin ayuu ahaa culammadii maaragtay eh, eh, selafka ayuu kamid yahay laakin wuxuu qaatay qowlkii reer bani israa'iil waa taabici buu ahaa markaasaa saciid ibnu jubayr iyo isaga ayaa kelmaddan isku khilaafay oo saciid ibnu jubayr wuxuu leeyahy war muusa ibnu cimraan wey oo waxa weye nabiyullahi muusa wey kan kalena wuxuu leeyahay maya e waa muusa oo waxa weeye wiilkii uu dhalay weeye mansa mansana waxaa dhalay nabiyullahi yuusuf calayh salaam markaasa cabdullahi ibnu cabbaas uu u yimid saciid ibnu jubayr oo wuxuu yidhi arrintaasuu ninkaa sheeganaya cabdullahi ibnu cabbaas waa xanaaqo wuxuu yidhi kadaba caduwullah cadowga ilaah been buu sheegay buui waxa waa kelimad adag weeye ma ma haboono qofka muslimkaa in cadow ilaahay la yidhaahdo laakiin waa kelimad xanaaqa wuxuu yidhi markaa xadatanaa wuxuu noo sheegay buu yidhi cabdullahi ibnu cabbaas marka xadiidkii sheegay markaa ubay ibni kacab baa wuxuu ii sheeg noo sheegay buu yidhi nebiga ilaahay inuu ka maqlay annahu samica rasuula allahi sal la sl rsulka ilahba ka maqlay oo yaquulu odhanaya ina muusa waa sababtii marka uu nabiyullaahi muusa iyo khadar u kulmeen ayuu nebigu ka sheekeeyey wuxuu yidhi inna muusa nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo waxa weeye ayaa wuxuu sameeyey buu yidhi qaama khatiiban nabiyullaahi muusa ayaa wuxuu istaagay isagoo u khudbaynaya reer bani israa'iil fii bani israa'iil reer bani israa'iil dhexdood fa su'ila waa la weydiiyey ayu nnaasi aclam qofka keebaa ugu cilmi badan baa layihi dadka oo dadka yaa ugu cilmi badan nabiyullaahi muuse baa markaa waxa uu yidhi ana aclam anaa dadka ugu cilmi badan ilaahay baa markaa wuxuu u soo diray waa lagu marka waa lagu lagu ciqaabay waa lagu ciqaabay markaa oo markuu yidhi anaa ugu cilmi badan ayaa ilaahay marka arrintaa ku canaantay oo waxaa la rabay inuu yidhaahdo allahu aclam ilaah baa garanaya qofkii ugu cilmi badan marka nabiyullahi muusa macnaha dadkii uu la joogay ayaa fikradiisa ku jirtay anaa ugu cilmi badan ee eh, macnaa anaa idinku cilmi badan oo waxa weye ilahay baa ii waxyooday tawraad oo dhan baan aqaana anaa idinku cilmi badan laakiin waxaa la rabay inuu yidhaahdo allahu aclam leanno ilaah baa garanaya qofkii dadka ugu cilmi badan markaasuu waxa uu sameeyey ilaahayga subxaana baa wuxuu u waxyooday faawxa allaahu ilayhi ina lii cabdan bimajmaca albaxrayni huwa aclamu minka addoon baan leeyahay buu yidhi addoommadayda ka mid a oo jooga meesha baddu ku kulanto labada bad isaga darmadaan oo kaa cilmi badan qaala muusa wuxuu yidhi yaa rabbi kayfa lii bih ilaahay ow see baan u gaaraa oo ninkaas aan ugu taga qaala wuxuu yidhi markaa ilaahay ta'khudu macaka xuutan waxaad qaadataa kalluun malay baad qaadanaysa ama kalluun hadba kaa u taqaanin soomaalidu kalluun iyo malayba waa dhahaa uma nqalab waxaad qaadanaysaa kalluun waxaadna ka yeelaysaa oo gelinaysaa fi mictalin macnaha wiixa waa weel lagu qaato mictalku dembiisha iyo waxa lamida ah. ayaad ku ridanaysaa ama iyo waxay yidhaahdaan markaasaad waxa weeye meeshii aad ku weydid oo kalluunkaa markaad weydid fa huwa hama halkaasuu jooga macnaha kalluunkaasi wado markii aad weydid ayaad helaysaa fa akhada xuutan wuu qaatay marka kalluunkii wuu socday nabiyullahi muusa halkaa ayuu marka nabiyullahi muusa waxa uu ka leeyahay ilaahay meesha uu ka leeyahay weeye waid qaala muusa lifataahu laa abraxu xataa abluga majmaca albaxrayni ow amdiya xuquba waa meesha nabiyullahi muusa safar buu galay marka isla markiiba dalabulcilmi buu u dhaqaaqay oo waxa weeye inuu la kulmo ballinkaa cilmiga badan ayuu isla markiiba dhaqaajiyey wuu socday marka waxaa raacay ba la yidhi nebigu wuxuu lehy alayh salatu salaam wاndalaqa macahu fataahu yusu yuushac nabiyullaahi yuushac ibnu nun ayaa raacay markaa markii dambea nebi laga dhigay markaana wiil buu ahaa isaga la shaqaynaya ayuu ahaa way socdeen marka markay socdeen say u soconayeen ayay waxay tageen meel oo waxay dhaceen inay seexdaan id ataa asakra macnaha waa dhagax weyn wey meeshii bay madaxooda dhiganoo bay seexdeen fanaamaa way seexdeen markay seexdeen ayaa kalluunkii intuu dembiishii ka baxay oo galgashay oo ka baxay ayuu badda galay markaa oo dhaqaajiyey oo waa meeshii baddu ka kulmayeen waitakhada sabiilahu fi lbaxri saraba macnaha baddii ayuu galay oo waxa weye waa dhaqaajiyey markaa markay kalluunkii marka waayeen oo waxa weye kalluunkii u dhaqaajiyey wiilkii marka waa ilaawey uma u sheegin maaragtay inuu u sheego ee maaragtay nabiyullaahi muusa arrintii kalluunkii sameeyey waa la socday marka markii la socday markii cabaar la socday wiilkiina u ilaawey oo la daalay waxay culimmada qaar leeyihiin maalintii hore markay socdeen oo muddo sii socdeen bay daaleen markaasu wuxuu markaa ku yidhi aatinaa khadaa'ana laqad laqiinaa min safarina haadaa nasaba war waan daaleenaye bal qado noo keen oo cuntadii nasiib markaasuu u sheego wuxuu yidhi war ka waran buu yidhi kalluunkiiba waan ilaaweye waxa weye baduuba galabe waa dhaqaajiyey baalkii shaydaan baana ilowsiyey inaan kuu sheego arrintii markaasuu nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi kaasaan baraadinaynay oo meeshaan rabnayba halkaasay ahayd dib bay usoo noqdeen marka oo halkaasay yimaadeen markaasuu nabiyullaahi muusa markuu barti yimid ayuu salaamay mise ninkaana meeshii hurda waaba salaamayba ninkaanoo mara ku duuduuban oo waxa weye maradiisi inta isku duuduubay halkaa cidlo iska hurda fasallama calayhi muusa nabiyullahi muusa waa salaamay faqaala alkhadiru khadir baa wuxuu yidhi wa annaa biardika asalaam xaggee bay macnaha qariib bay la noqon waa maxay dadka salaamta meeshaan dad gaalaha baa jooga salaamta ma yaqaanina waa maxay markaasuu waxa uu yidhi muusa anaa muusa buu yidhi markaasuu nabiyullaahi khadir wuxuu yidhi muusa bani israa'iil ma waxaad tahay muusihii reer bani israa'iil haddaba halkaasay ka caddaatay marka xadiidkay ku caddahay muusa inuu yahay nabiyullaahi muusa calayhi salaam reer bani israa'iil ee uunan ahayn muusa hore oo ay sheegayaan ahlu kitaabka ay beentoo tahay qaala wuxuu yidhi nacam haa buu yidhi ataytuka waxaan kuugu imid litucallimanii inaad ibartid mima cullimta rushda wixii ilaahay uu ku baray inaad ibartid markaasuu wuxuu ku yidhi khadir innaka lan tastatiica maciya sabra ma awoodi kad inaad u sabirtid muusa baa hadlo wuxuu yidhi inii maya khabar baa sii hadlo wuxuu yidhi ya muusa muusow inii calaa cilmin min cilmi illaah cilmi baa aniga agtayda abuu yidhi ilaahay i baray adiga aadan aqoon buu yidhi wa anta calaa cilmin buu yidhi adigana cilmi baa ilaahay ku baray anigu aanan garanaynin ee macnaha qof walba ilaahay wuxuu doonuu baray markaasuu nabiyullaahi muusa hadlo wuxuu yidhi satajidunii in shaa allahu saabira walaa acsi laka amra waxaad i helaysaa inaan kuu sabro mana ku caasiyayo oo wixii aad tiraahid waan yeelayaa oo waxa weye ma ku caasiyayo fa qaala lahu wuxuu markaa ku yidhi khadir in itabactanii haddii ay raacdid falaa tas'alnii can shayin xata uxdita laka minhu dikra haddii aad iraacdid waxba ha iweydiinin ilaa anigu arrinta aan wax kaaga sheego moy baxeen marka badda xeebteeda ayay socdeen markay socdeen baase waxaa soo martay eh, doon markaasay doontii la hadleen khadar bay garteen waa ida qaadaynaa biduuni nool nuol nool iyagoon waxba ka qaadan nooliga iyagoon maaragtay kire iyo waxba ka qaadan ayay qaadeen marka markii cabaar la sii socdo doontii socotay ayuu nebiyullaahi khadar ayuu maaragtay waxa uu sameeyey doontii ayuu qori ka jebiyey oo isla markiiba ayuu doontii intuu qori ka jebiyey doonyahan qoryo weeye oo looxbu intuu kala jebiyey ayaa diidaa ka soo booday marka leanno doontii qoriga ahayd haddii qorigii la jabiyo biyihii baa soo gelaya nabiyullahi muusa waa iscelin kari waayey wuxuu yidhi war qowmun xamaluuna bigayri nowlin war dadkiina soo qaaday iyagoon kiro naga qaadan ayaa doontoodii kharaabisay maxaa dhacay markaasuu nabiyullaahi muusa nabiyullaahi khadar ayaa la hadla wuxuu yidhi alam aqul inaka lan tastadiica ma iyo sabra miyaanan oran uma adkaysan kartid oo ima sabri kartid markaasuu nabiyullahi muusa isgafto wuxuu yidhi laa tu'aakhidnii bima nasiitu walaa turhiqnii min amri yusra cusra war waxa weye waan ilaawey ee ii cududaa oo waxa weye arrinta ilowgii ha ii qabanin faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fakanat alula min muusa nisyanan wuu ilaawey wuu is ilaawey wa jaa'a cusfuurun shimbir baa yimid fa waqaca waxa uu fariistay maaragtay doonta kaabi ee dhinaceedii qori buu ku istaagay doontii ka mid a markaasuu baddii laba jeer afka ku dhuftay markaasuu nabiy llahi khadir wuxuu yidhi muusow cilmiga ilaahay iyo cilmiga cilmiga lagu siiyey iyo waxa aniga laysiiyey kulli haddii isku daro iyo cilmi kasta iyo cilmiga ilaahay waxa uu la mid yahay hadda shimbirkaa xunkaa oo waxa weeye badda muxuu ka qaadi karaa laba jeer intuu ka badan ka duulay cilmigan waa noocaas oo kale cilmiga ilaahay ayaa faraha ka badan oo waxaynu ognahay ma jirto wa fawqa kulli dii cilmin calim wey waa aayaddii qur-aanka waa la socday marka haddana waxay u yimaadeen haddana wiil wiil yara oo waxa weeye la cayaaraya wiilal ayaa loo yimid wiilkii buu qabtay nabiyullaahi khadar madaxuu kala maroojiyey kow waa dilay wiilkii mayd buu noqday waaba yaabay ninkii la odhan jiray muusa waxa weeye arrintii waaba adkaysan kari waaye oo wuxuu yidhi aqatalta nafsan zakiyatan bigayri nafsin laqad ji'ta shayan nukra imra arrin adag baad la timid buu yidhi oo waxaad samaysay buu yidhi maaragtay ma waxaad dishay buu yidhi naf aqatalta nafsan zakiyatan ayay axaadiista ku soo arooreen ama zakiyatan sida aayadda qur-aankaa bigayri nafsin laqad ji'ta shay-an nukra arrin adag baad la timid oo la inkiroo munkara ninkaagaan wax diraya markaasu wuxuu yidhi alam aqul laka waa kusii adkeeyey markii hore wuxuu yidhi alam aqul inaka laakiin hadda wuxuu yidhi alam aqul laka tanaa sii adag inaka lam tastadiica maciya sabra miyaanan ku oranin adiga iima dulqaadan kadid ee waxa weye haddaba hay raaci markaasu wuxuu yidhi in sa'altuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibnii mar dambe haddaan wax ku weydiiyo dib dambe ha ila soconba oo waxa weeye saddex jeer haddaad ii cududaadhay waa khalaas buu yidhi marka waxa weeye markii hore nisyaan bay ahayd tii dambena waa cududaar tan dambe waa bes weye markaa waa lagu kala tegay laanna saddex jeer qofkuu cududaaray hadda waxa weeye wax cududaar oo kuugu haray ma jirto wuu ku adkeeyey marka way waa la socday marka waxaa loo yimi magaala la yimi magaaladii markii la yimid ayay waxay weydiisteen dadkii meeshii deganaa inay martiqaad bay weydiisteen waa u diideen waa dad gaalaa waa diideen inay marti qaadaan markay martiqaadkii u diideen oo ilaahay ba martiqaadi mayno ayay waxay arkeen nabiyullaahi muusa ee khadar waxay arkeen derbi soo dhacaya oo waxa weeye jidaar waxa weeye gidaarka derbi soo dhacayay arkay guri dumaya nabiyullaahi khadar baa istaagay gacantiisuu saa ku yidhi waaba toosiyey derbigii waa toosayba caadi buu noqday markaasuu nabiyullahi muusa wuxuu yidhi hadda dadkan waxa weye martiqaad baan weydiisanay oo waxa weye waa noo diideene maaragtay lo law takata calayhi ajra haddaad ka qaadan lahayd ujuuro oo waxa weye xoola nooga qaadi lahayd waxaanu cunno iyo maaragta markaasuu nabiyullaahi khadar wuxuu yidhi markaa fa hada firaaqu bayni wa baynik saddexdii jeer waa dhammaatay halka ayaan ku kala tegaynaa marka waan kuu sheegayaa buu yidhi marka wixii maaragtay aad u adkaysan weyday markaasuu u sheegay oo waxa weeye uu ku yidhi ama safiinatu doontii miyaa waxay ahayd fa kaanat limasaakiin yacmaluuna fi lbaxri waxay ahayd masaakiin baa lahaa badday ka shaqaysan jireen waxaana maaragtay gadaalkooda joogay wa kaana waraa'ahum melikun ya'khudu kula safiinatin kasba waxaana halkaa ka dambeeyey oo waxa weeye gadaalkooda meesha u socdeen ahaa oo ay u socdeen oo ay gaari lahaayeen nin waxa weeye e, e, meleg boqoro dhaalima ayaa ka xoogi lahaa oo doon alla doontu arkoo wanaagsan ayuu ka qaadi jiray baa li dadka wata marka waxaan doonay inaan ceebeeyo si ay masaakiintan doontooda ugu badbaado min cindi illah amar ilaahay bayna arrintaan ahay ama algulaamu buu yidhi wiilkii miya fa kaana abawaahu maaragtay e, mu'miniin labadoodii labadiisii waarid ayaa waxay ahaen dad muslimiina isaguna wiilkaani wuxuu ahaa wiil markiiba ilaahay abuurayba gaalnimo loo qoray marka waxaa laga baqay inuu waxa weeye markii uu weynaado uu waaridkiisa uu ku khasbo inay gaaloobaan ilaahay marka wuxuu doonay inuu mid ka wanaagsan ugu bedelo kana laga dilo ama waxa weeye jidaarkii miya fa kaana ligulaamayni yatiimayni fi lmadiina laba wiiloo waxa weeye agoona ayaa lahaa wa kaana taxtahu kanzun lahuma waxaana ugu jiray hoosta waxa weye derbigan soo dumayey waxaa ka hooseeyey xoolo ugu jiray kenzi macnaha dahab iyo alaab iyo wax badan oo meesha lagu xabaalay kenzigu waa xoolaha faraha badan ayaa ugu jiray wa kaana abuuhuma saalixa waxaanay ahaayeen l waaridkood ayaa maratay aabbahood baa saalixa nin wanaagsan fa araada rabuka an yabluga ashuddahuma wayastakrija kanzahuma raxmata min rabbik wuxuu ku soo gebagebeeyey macnaha qoladaana saana asxaabka loogu sameeyey oo ilaahay wuxuu doonay xooggooda markay gaaraan labadan wiil inay la baxaan kansigooda oo aan lagu qabsan wuxuu ku soo gebagebeeyey wamaa facaltu can amri aniga waxaan aan sameeye oo dhan aniga ma samaynin ay biamar ilaahay baan ku sameeyey dalika taawiilu tafsiirkii ta'wiilka waa tafsiirka maa lam tastic calayhi sabra wakaa tafsiirka iyo waxaad u adkaysan weyday arrintu waa noocaa wey marka wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu xadiidkan ka sheekeeyey waxaan jeclaysan lahayn buu yidhi oon jeclaan lahaa nabiyullahi muusa inuu sabro ilaa iyo waxa weye in badana loo ka sheekeeyo bal arrinta qadar aan si fiican u ogaano ayaanu jeclaan lahayn waay haddaba marka arrintaas bukhaari iyo muslim baa weriyey oo waxa weye xadiidka bukhaari wuxuu ku weriyey fi kitaabkiisa maaragtay eh, qeybta tafsiirka raqamka afar kun iyo toddoba boqol labaatan iyo shan muslimna wuxuu ku wariyey kitaab alfadaa'il min fadaa'ili khadr calayhi salaam wa qaala alxaafid ibn xajar waxa uu yidhi markuu xadiidkan ka hadlayey ikhtalafa waxaa la isku khilaafay buu yidhi ikhtulufa fi makaani majmac albaxrayn meesha la yidhaahdo majmac albaxrayn baddu ka kulantay waa la isku khilaafay oo waa xaggee ba la yidhi nabiyullaahi muusa wuxuu joogaa ardu sham iyo dhulkaasuu joogay markaa dhulkii reer bani israel deganaayeen meeshaan mujmac albaxraynku waa xaggee culammada qaar waxay yidhahdeen qatate iyo waa baxru faris wa ruum iran iyo halkaa ka kor waa dhulkaasay yidhahdeen qaarna waxay yidhahdeen waa baxru sham waa maaragtay dhulkaa faris biyaha ka soo dilaama oo bad ka soo leexata oo soo marta meesha la yidhaahdo azerbaijan iyo oo waxa weye halkaa ka soo baxda oo sham ku soo darta waa halkaasay dhaheen qaarna waxay yidhahdeen waa urdun iyo waa dhulkaa qaar waxay yidhahdeen waa badda armenia iyo halkaa fog calaa kulli xaal lama garanayo meel ay tahay lama yaqaan laakiin kollay waa dhul aad iyo aad uga fogaa oo muddo badan loo soconayey ilaah baa garanaya marka wa qowluhu tacaala ou amdaya xuquba xuqubku waxa weeye waa zamaanan ay waqti macnaha waxay yidhahdeen culummadu sida maarata ay ku fasirayaan cabdullahi ibnu cabaas iyo xuqubku waa zamaanka ama dahriga ama waqtiga waa muddo aad u fara badan culamada qaar waxay yidhahdeen sida cabdullahi ibni camr ibni caas iyo hamaanuuna sano ayaa la yidhahdaa xuqubka ay macnaha siddeetan sano ilaa aan socdo oo waxa weeye ama maaragtay ama sabcuuna sana waa wakti aad u fara badan wey waaya wa ama tacaala faitakhada sabiilahu fi lbaxri saraba ay macnaha sarabku waxa weeye waa meesha uu maray ay yasluku e, maaragtay meeshii uu maray weye oo badda uu galay weye oo waxa weeye waa ti aayad kale ilaahi lahaa sawaaء minkum man asara alqawla wman jahara bihi wman huwa mustakfin bاlleyli wa saaribun bالnahaar ay macnaha saaribun ay saalikun fi الnahaar ay macnaha meeshuu qofku maro ama tago ayaa la yihahdaa sarabka wa qowluhu markuu yihi maaragtay saluni fawaa'idda ku jirta ayuu san wuxuu leeyahay qawluhu saluni fiihi jawaazu qowli alcaalim macnaha wuxuu leeyahay ibnu xajar qowlkan uu markuu istaagay maaragtay waxaa riwaayadaha qaar ka mida ah inuu nabiyullaahi muusa yidhi dadkiisii iweydiiya waxay aad rabtaan markaas way bannaan tahay baa layidhi ninka caalimkaahi inuu dadka odhan karo iweydiiya wixii cilmiga aad u baahan tihiin haddayna riya ahayn oo riyaa la iska ilaalinayo wuxuu yidhi amaa qowluhu tacaala wa ama aljidaaru fa kaana ligulaamayni macnaha qowlka odhanaya fakaana ligulaamayni yatiimayni fi lmadiina qaala suhayliyu wuxuu yidhi macnaha aabbahood ayaa wuxuu ahaa baa lay nin saalixa iyagana waxaa la oran jiray baa lay laba wiil bay ahaayeen asram wa surayn alcilmu cind allah ilaah baa garanaya aabbahoodna shiikh buu ahaa waxa weeye ayuu maaragtay leeyihiin nin wanaagsan buu ahaa wa qowluhu wa kaana taxtahu kanzun lahuma kenzigaana waa la isku khilaafay kenziga asalkiisa waxaa la yidhahdaa xoolo badan oo la kaydiyo oo la xabaalo waxaa la yidhi dahab buu ahaa qaar waxay yidhahdeen cilmi buu ahaa marka ibnu katiir wuxuu yidhi walashbahu annahu kaana lawxan min dahabin maktuuban fiihi cilmun labadii qowl buu jamciyey oo wuxuu yidhi qowl wuxuu ahaa buu yidhi loox dahaba oo cilmina lagu qoray calaa kulli xaal kenzigu waa xoolo wey ee cilmigu waa maaragtay ta'wiil wuxuu yidhi wa kaana abuhumaa saalixan waxaa la yidhi aabbahood wuxuu ahaa nin shiikha daliil waxay u tahay baa la yidhi aayaddaa marka qofka wanaagsan ilmihiisana in ilaahay u xifdinayo hadduu isagu wanaagsanaado marka waa in lagu dadaalo waalidku inay wanaagsanaadaan si ilaahay inoogu xifdiyo awlaaddeenna fa araada rabuka an yabluga ashuddahumaa wayastakrija kansahumaa raxmatan min rabbika wamaa facaltuhu can amri arrintaa waxay deliil u tahay nabiyullaahi khadr calayhi salaam annahu kaana nebiyan leannu ilaahay waxa uu yidhi qowlkii nabiyullaahi khadr wamaa facaltuhu can amri aniga arrintayda arrintan kuma samaynin ee ilaahay baa ii waxyooday marka daliil waxay u tahay waana inoo imaan doontaa qisadiisu inuu nebi ahaa wuxuu yidhi qaala xaafid ibn xajar wa fi lxadiidi fawaa'id xadiidkan fawaa'id baa ku jirta buu yidhi waxaa ugu horraysa buu yidhi o aan ka soo qaadanaynaa istixbaabu dalab alcilmi in loo safro dalabalcilmigo lagu dadaalo oo aad iyo aad loogu safro oo waxa weye safar dheer loo galo oo culummada lala kulmo oo waxa weeye aad loo dulqaato dhibta iyo mashaakilka kaaga imaanaya ama canaanta culummada ama waxa weye safarka aad gelaysid dhibta kaaga imaanaysa leannaho dalab cilmi baa ku jirtaa waa jihaad weeye waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa nebiyullaahi khadar calayhi salaam inuu waxa weeye nebi ahaa ayaanu ka qaadanaynaa leanna waxaa ku caddaysay inuu yidhi aniga arrintan ma samaynina ilaahay ba ii waxyooday waxaynu kaloo ka qaadanaynaa oo daliil u ah maadaama nebiyullaahi muusa oo waxa weeye ululcazmiya ah, oo waxa weeye rususha ugu ugu wanaagsan ka mid a ah, loo diray oo nebiyullaahi khadar uu ka sii cilmi badnaa waxaad halkaa ka ogaanaysaa marka nebiyullaahi khadar inuu ahaa nebi ayaad halkaa ka ogaanaysaa wa qaala ibn baal wuxuu yidhi khadr alayhi salaam wa ama algulaamu fa kaana kaafiran arrinta qadar markuu ka hadlayey wiilkii uu dilay horta kaafir buu ahaa ba yihi oo ilaahay baaba markii horeba u qadaray looxalmaxfuudka uu qoray inuu kaafir yahay waxaana laga baqayey ay macnaha kaafirnimadiisaasi isagu markaa waa saqiire laakiin aakhirka ayuu gaal noqon doonaa waxaa marka laga cabsanayey inuu waxa weeye uu aabihii iyo waalidkii dhibaato u geysto waxaa kaloo laga faa'iidaya jawaazu likbaari bitacab qofku haddii uu daalo ama waxa weeye dhibaato ku dhacda inuu yidhahdo waa daalanahay waan daalay sidaa nabiyullahi muusa u yidhi laqad laqiinaa min safarina haada nasaba inaynan shakwa ahayn oo waxa weeye aynan wax dhibaataa ah lahayn ayaa laga qaadanaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa waynu ka faa'iideynaa nabiyullaahi muuse calayhi salaam markii uu ku jiray ilaahay dartii uu u safray oo waxa weeye uu duuru siina aaday oo waxa weeye miiqaadkii ilaahay uu ballamiyey uu u imaanayey lama oranin wuu daale laakiin markaan isagu naftiisa iyo dalabulcilmi u safray wuu daale halkaa marka culimmadu waxay yidhahdeen waxaa laga faa'iidayaa qofku markuu ilaahay amarkiisii ku socdo oo daaco u socdo oo ilaahayga subxaana qaadirka ah u amray hadde ilaahay baa wuxuu gelinayay awood iyo waxa weeye ma daalaynin laakiin qofku markuu u safrayo dantiisa iyo alcilmi iyo waxyaalo kale iyo khasab waa daalaya leanna waxaa ku jirta meesha adigii baa danaysanaya oo dantaadaa ku jirta waxaynu kaloo ka faa'idaynaa dalabu diyaafa dadka waxa weeye martida in la marti geliyo oo la hagaajiyo oo aan la xumaynin waxaynu kaloo ka faa'ideynaa inay waxa weeye waxaynu kaloo ka faa'ideynaa haddii waxa ay wixii khalada oo wax xun ah inaan ilaahay loo tiirin wixii ficilka xun inaan ilaahay loo tiirin oo shar iyo dhibaata ku jirto leanno nabiyullaahi khadar markuu wiilkii dilay waxa uu yidhi fa aradtu an markuu horta doontii markii uu maaragtay u waxeeyey wuxuu yidhi fa aradtu an aciibaha doonti inaan ceebeeyo ayaan doonay anaa doonay buu yidhi laakiin markuu ka hadlayey derbigii wuxuu yidhi faaraada rabbuka ilaahay wuxuu doonay marka nebigana calayh salatu slam xadiis baa kaga sugnaaday uu yidhi waalkhayru biyadayka waasharu laysa ilayk marka xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay waxa wanaagsan mar walba waa in ilaahay loo tiiriyo laakiin wixii khalad khalad laga fahmi karo oo waxa weeye maaragtay wax khalada laga fahmi karo waa inaan ilaahay loo tiirin oo mar walba daa'iman ilaahay loo tiiriyo wax wanaagsan ayaa la rabaa sidaa daraaddeed ayuu markaa kusoo gebagabeynayaa eh, maaragtay xaafid ibnu xajar oo arrintaasu maaragtay ka digayaa wax khalada oo dadkii biniaadmiga ay khalad ka fahmi karaan inaan ilaahay loo tiirin haddaba marka halkaa ayaan kusoo joojinaynaa dersiga maanta maaragtay kabacdina waa inoo sii socdaa oo waxa weeye ayin baa weli sii dhiman wsubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin